sheekaynay iyo nabiyullaahi shucayb iyo macnaha durriyaddii nebi aadam nabiyullaahi ibraahim dadkii ku abtirsanayey leannahu shucaybna waxaynu nabiyullahi ibraahim buu galaa maaragtay luudna waxaynu nidhi adeer buu ah sidaa daraaddeed marka wuxuu yidhi intaasoo markaan ka soo sheekaynay bui waxaynu hadda bilaabaynaa markaa inaynu tafsiilino duriyaddii nabiyullaahi ibraahim khaliil raxmaan leanno sababtu waxay tahay lanna allaha jacala fii duriyatihi nubuwata walkitaab leanna waxaynu niri markaynu nabiyullahi ibraahim maraynay ayaynu waxaynu sheegnay sida culummadu caddeeyeen ilaahayna aayadda qur-aanka uu ku caddeeyey nebi kasta oo ka dambeeya nabiyullahi ibraahim inuu yahay min duriyati oo caruurtiisii mid ka mida inuu yahay faricii nabiy llahi ibraahim haddaba marka waxaynu soo qaadanaynaa duriyaddiisii iyo say u kala horreeyeen ayay hadda kadib ku soconaysaa waxa weeye silsiladu awalan qodobka ugu horreeya waxaan ku soo qaadayna nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam akbaru awlaadi alkhaliil inuu yahay ilmihii ugu weynaa oo waxa weeye nebiyullaahi ibraahim uu ku curtay oo ilaahay u hibeeyey inuu yahay ayaynu horta caddaynayn ibn kair wuxuu yihi raximah llah wqad kana lilbaniini waqad kana lilkhaliili banuunun kama dakarna carruur badan buu dhalay ba layihi nabiy llahi ibraahim laakiin laba nin ayaa mar walba la sheegaa oo labaduba nebiyo noqday oo aad looga farcamay waa nabiyullahi ismaaciil iyo nabiyullaahi isxaaq laakiin carruur kalena wuu dhalay ayaa maaragtay ay leeyihiin ahlu taariikhu waxaa marka ugu caamsan oo waxa weeye carruur badan buu lahaa buu leeyahay ibnu kathiir laakiin waxa ugu caamsan oo caamka noqday oo uguna weynaa waxa weeye waa labadan walaalaha ah oo waxa weeye maaragtay nabiyullaahi isxaaq iyo nabiyullaahi ismaaciil marka ninka ugu weynaa oo la yidhahdo adhabiix waa ninka sida inoo imaan doonto la gawrici doono oo waxa weye la oran doono nabiyullahi eh, ibraahim gawrac wiilkaag oo markaa isaguna uu hoggaansami doono amarka ilaahay u hoggaansamayo ismaaciilna isdhiibi doono oo labadooduba markaa amarka ilaahay u hoggaansami doonaan waa inoo imaan doontaa insha allahu tabaaraka watacaala waxaa dhashay oo hooyo u ahayd gabadhii la odhan jiray haajara alqibdiya almisriya ayaa maaragtay hooyo u ahayd waa gabadhii markaynu qisatu ibraahim ka sheekeynaynay aynu soo marnay nabiyullahi ibraahim iyo sara inay soo mareen nin jabbaar ah oo dulmi badan oo dhulkaa masar eriyadaas ahaa markaa doonay inuu maaragtay faraxumeeyo maaragtay sara markaa ilaahay uu ka qabtay kabacdi markaas waatuu soo siiyey gabadhii laodhan jiray haajara oo waxa weeye markaa ahayd addoon ahayd ayuu yidhi ord shaqaale ka dhigo oo iga tag marka hooyadii waxay ahayd umulwelad baa la yidhahda masalan ilmaha ninka waxa u banaanayd matalan addoontiisa oo kale inuu jimaaco ninka waa u banaan tahay oo xaas ka dhigto isagoo xaaskiisii kala qaba tanna waxa weeye waa addoontiisi waa u bannaanta sidaa daraaddeed ayay saara maadaama ayna ilma dhalin qof weyne ahayd ayay u ogolaato waxay tidhi ibraahimow addoontan adu waxa weeye adiga xaggaaga weyn kabacdi markaa ayuu nabiyullahi ibraahim ayay waxay u dhashay nabiyullaahi is ismaaciil calayhi salaam sidaa daraaddeed markaa ayay maaragtay eh, noqonaysaa inay tahay hooyadii haajara waana ninka la yidhaahdo inoo imaan doonto in la gowracay laakiin dadka qaar baa waxay odhan doonaan oo waxa weeye reer bani israa'iil kalaam laga keenay oo culummadiina qaar qaateen ayaa waxay leeyihiin ninka la gowraacay waxa weeye waa isxaaq oo ninka la yidhi wiilkaaga gowraac waa isxaaq marka khilaafka ku jira iyo culummadu sida loo kala saaray dib aynu ka keenaynaa insha allahu tabaraka wa tacaala waxau leeyahay ibnu kathiir waxaa la yidhi ismaaciil waxau maaragtay eh, uu maaragtay uu dhashay markii uu jiray nabiyullaahi ibraahim oo sida kutubtooda ku taala maaragtay siddeetan iyo lix sano markuu jiray ayuu dhashay oo waxa weeye ilaahay uu siiyey nabiyullaahi eh, ismaaciil oo haajir ay dhashay ka bacdi markaa haddana waxa udhexaysay baa layidhi saddex iyo toban sano markuu isxaaqna dhashay kabacdi bacdi markaa marka halkaa waxaa ka caddaatay markaa inay maaragtay waxay leeyihiin lix iyo siddeetan sano markuu jiray siddeetan iyo lix sano ayaa isxaaq ismaaciil u dhashay boqol sano markuu jirayna waxa u dhashay maaragtay nabiyullaahi isxaaq haddaba sidaa daraaddeed halkaa waxaa ka caddaanaysa inay udhexaysay adugu saddex iyo toban sano iyo waxa weeye ziyaado adugu ama afar iyo toban sano ama saddex iyo toban sano xoogaa ayaa udhexaysay sidaa daraaddeed marka ayuu yahay maaragtay nabiyullaahi ismaaciil ilmihii ugu horreeyey oo waxa weeye loo dhalay nabiyullaahi ibraahim leanna wuxuu keenayaa kalaam ay leeyihiin oo ay odhanayaan kutubtooda xataa waxaa ku tiilay baa la yidhi reer bani israa'iil in ilaahay uu ku yidhi nebiyullahi ibraahim waxaad gowracdaa maaragtay inuu ilaahay amray bidabxi waladihi alwaxiid ay alwaxiid macnaheedu waxa weeye ay ilmahaaga keligii aa haysatid marka nebiyullaahi isxaaq weli ma dhalan marka nebiyullaahi laleeyahay la gowraco nebiyullaahi ismaaciil oo la amraya nebi ibraahim weli ma dhalan nebiyullaahi ismaaciil nabiyullahi isxaaq leanna sababtu waxa weeye weli saddex iyo toban sana ma gaarin leannahu ilaahay waxau leeyahay walama balaga ashuddahu maaragtay walama balaga macahu sacyi asacyi marka ilmuhu markuu aabihii la socdo waa toddoba jir sideed jir meelaha marka maaragtay uu ilmuhu aabihii raaci karo wax la qaban karo laakiin weli nin xoogle uuna noqon marka sidaa daraaddeed ayaa maaragtay halkaa ka garanaysaa oo waxa weeye ay caddaanaysa wuxuu lehy marka ibnu katir raximahullah haajara markii uu ay maaragtay uurkii qaaday oo waxa weeye ay ilmihii uurowday ayaa waxaa markaas masayrtay gabadhii la odhan jiray sara ayaa masayrtay marka waxa weeye kabacdi markay dhashayna waa ka sii dartay oo aad iyo aad bay u masayrtay oo waxa weye masayr baa galay kabacdi markaa ayay waxay tihi iga leexi wejigiisa wejigeeda oo iga qari qoftaan ibraahim nebi ibraahim bay ku tiri iga qari qoftaan oo waxa weye wejigeeda iga leexi kabacdi markaa markaa ayuu keeni doonaa maka oo waxa weye saasay maka ku degi doonaa haddaba qodobkaa koowaad waxaynu ka garanaynaa oo ka qaadanaynaa nabiyullaahi ismaaciil inuu yahay ilmihii ugu horreeyey oo nabiyullaahi ibraahim u dhashay oo curadkiisi inuu yahay ayaynu ka qaadanaynaa qodobkaa oo waxa weeye aynu inoo caddaynaya waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka labaad oo waxa weeye dikru mawlidi ismaaciil calayhi assalaam siduu u dhashay iyo waktigii u dhashay iyo waxa weeye arrintu siday ahayd iyo bishaarada ku soo aroortay oo waxa weeye inay durriyaddiisu ay waxa weeye sii badan doonto oo waxa weeye inay adilla kusoo soo aroortayna aynana ku caddaynayn qaala ibnu kahiir raximahullah wuxuu yidhi walamaa wulida ismaaciil awxa allahu ilaa ibraahim yubashiruhu biisxaaq min saara waxau leeyahay eh, ibnu kahiir raximahullah mar alla markii ismaaciil uu dhashay oo ilaahay waxa weeye uu u xamdinaqay nabiyullahi ibraahim ayaa haddana waxaa loogu bishaareeyey oo ilaahay u waxyooday nabiyullaahi eh, ibraahim in haddana uu ku dhalan doono maaragtay isxaaq oo ay saara dhali doonto ayaa loogu waxyooday ayaa ilaahay u waxyooday kabacdi markaa waxa uu leeyahay ibnu katiir fakhara lilahi saajidan waxa uu dhacay isaga ilaahay u sujuuday ilahay baa markaa alla hadla wuxuu ku yidhi maaragtay eh, markuu u sujuuday ayuu yidhi ismaaciil ayaan maaragtay ku siiyey waana barakeeyey waana badinayaa ilmihiisa oo waxa weeye aad iyo aad bay duriyaddiisa u badan doontaa waxaana ka dhex dhalan doona duriyaddiisa laba iyo toban nin oo waxa weeye maaragtay aad iyo aad u waaweyn oo cadiim ah ay macnaha aad iyo aad u wanaagsan waxaana ka dhigayaa buu yidhi qabiil waxa weeye ka mid ah duriyaddiisa ayaan madax uga dhigaya wuxuu leeyahy marka ibnu katiir raximahullah bishaaradaasi waxay ahayd buu yidhi labiiyo tobankaa nin oo cadiimkaa oo ka mid noqon doona duriyaddii nebi ismaaciil oo loogu bishaareeyey halkaa marka waxaad garanaysaa nabiyullahi ibraahim in loogu sii bishaareeyey inay duriyaddiisu badan doonto oo waxa weeye ay tarmi doonaan nabiyullaahi ismaaciil iyo nabiyullahi maaragtay isxaaq ba labaduba inay tarmi doonaan wuxuu yidhi marka labiiyo tobankaasi waa alkhulafaa arashidiin ayuu yidhi hum alkhulafaa alraashiduuna weeybu waxa weeye waa khulafa alkhulafaa alraashiduun weeye ayuu ka wadaa laba iyo tobankaa waxaa laga wadaa ba la yidhi abubakr laga soo bilaabo iyo cumar iyo cusmaan iyo cali bn abi aalib iyo iyo wixii ka dambeeya oo waxa weeye ku socda manhajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqii nebi maxamed la yimid calayhi salaatu wasalaam leanna waxaa ku sugnaaday xadiidkii jaabir ibni samura radi allahu canhu ayaa waxau leeyahay nebiga ayaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam yakunu ithna cashara amiiran ummaddeedu waxaa ahaan doona laba iyo toban amiir markaasuu haddana kelmad buu yidhi aana fahmin markaasaan aabahay weydiiyey buu yidhi jaabir baa oranaya aabahay baan weydiiyey waa jaabir ibnu samura markaasuu waxa uu yidhi waxa uu yidhi nebigu kulluhu min quraysh laba iyo tobanka amiir oo waxa weeye xaqa ku taagan oo laba iyo toban amiir oo calaa minhaaji nubuwa ku socda oo dariiqi nebi maxamed raacaya laba iyo tobankaasba waxay noqonayaan min quraysh quraysh ayay ka dhalanayaan qurayshna waa min duriyati ismaaciil calayhi salaam wey sida inoo imaan doonta oo gadaal inooga imaanaysa imaamu albukhaari marka ayaa xadiidkaa wariyay imaamu muslim wa fi riwaayati riwaayad kale waxay ahayd laa yazaalu hada almru qaa'iman wa fi riwaayatin casiizin ee macnaha islaamka iyo dowladnimadiisa iyo wanaaggaas kama zuulayso inay taagan tahay oo sharaf leeyihiin oo waxa weye dadka islaamka ay xaq ku taagan yihiin iyo wanaag iyo cizi iyo sharaf ilaa iyo waxa weeye xataa yakuna itna cashara khaliifa laba iyo toban iga dambaysa ilaa ay yimaadaan kulluhu min quraysh oo waxa weeye laba iyo toban kuba quraysh ka dhalanay sidaa daraaddeed marka wuxuu leeyahy ibnu katiir raximahullah qabiilka loogu bishaareeyey oo la yidhi waxay ka dhalan doona ismaaciil duriyaddiisa qabiil aad u weyn oo waxa weeye laba iyo maaragtay aad iyo aad u wanaagsan oo la badinayo oo looga dhigayo laba iyo toban nin oo waxa weeye cadiimana ay ka dhalanayso waa quraysh ayuu leey oo waxa weye quraysh bay ka yimaadeen wuxuu yidhi fa haa ulaai minhum ala'imatu alarbaca abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali waxaa kaloo ka mida buu yidhi cumar ibni cabdilcaziiz radi allahu canhu ayaa ka mida haddaba shantaa waa la hubaa iyo waxa weeye kuwa kale oo iyagana ka mida maaragtay bani banilcabaas oo mucaawiye iyo raggii kale oo waxa weeye iyaguna cabaasiyiintii ilaa aakhirka waxa weeye shardina ma aha oo khasa ma aha labiyo toban kun isku xigaan oo xiriir ay yihiin ma aha macnaheedu inay tahay laba iyo toban isku xiga laakiin waxaa dhici karta inay kala duduwan yihiin ama caqiidada baatilka oo ay aaminsan yihiin maaragtay eh, raafidadu oo ay leeyihiin laba iyo tobankuba waxay ka dhalanayaan maaragtay eh, eran oo raafida ayay ka dhalanayaan oo waa itnaa cashara ay yidhahdaan maaragtay a'imada oo waa macsuumiin kalaamkaasi waa baatil wey wax ka jira ma jiraan waa baatil wey ee waxa weeye laba iyo tobanka loo jeedo waa khulafaa urashiduun waa dadka ku taagan dariiqii nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo manhajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ku taagan ayaa laga wadaa ee waxa weeye waxooda kaleo dhan waxba kama jiraan wey haddaba qodobkaa waxaynu ka qaadanaynaa labaad nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam maaragtay markii uu dhashay oo ilaahay uu siiyey ibraahim wiilka nabiyullahi ismaaciila kabacdi nebiga laga dhigi doono ayaa ilaahay ugu bishaareeyey inay durriyaddiisu badan doonto oo waxa weeye aada iyo aada durriyaddiisu u badanayso kabacdina markaa loogu bishaareeyey nabiyullahi isxaaq na loogu bishaareeyo kabacdi markaa markuu dhashay oo waxa weeye nabiyullahi isxaaq nabiyullahi ismaaciil uu dhashay ayaynu waxaynu nihi markaa waxaa masayrtay markay aragtay saara ilmana ayna haysan gabadhii shalay iyada waxa weeye shaqaalaha u ahayd oo wiil dhashay oo odagii jeclaaday leanna ninku hadduu waxa weeye muddo badan wax dhalin oo waxa weeye aad iyo aad u weynaaday boqolkii cagaynayo intaana uu xaas lahaa wax carruurana uuna dhalin hadda maanta haddii ilmo u dhasho aad iyo aad bu ilmihii u jeclaanay hooyadiisuna waa jeclaaday saara marka waa xanaaqday masayr baa meesha yimid marka masayrkii marka markuu yimid waxaa timid markaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam dhib bay ku noqotay waxa weeye qoftii nintaa nolosha isla soo qaybsanayeen oo waxa weeye aad iyo aad u jeclaa oo waxa weeye keligood keliya islaamnimo iyo waxa weeye ay mar keligood xataa ahaayeen wax islaama dadkii kale oo dhanna beeniyeen hadda ma xumayn karo oo waxa weeye dhibaato kuma samayn karo qoftaana waxa weye de waa kanu ilmay dhashay marka waxa weeye meshi waxaa yimid markaa masayr iyo dhibaato oo aada iyo aada u cajiiba ayaa yimid wey marka waxaynu oranaynaa qodobka saddexaad weye oranaya dikru muhaajarati ibraahim biibnihi ismaaciil wa ummihi haajara fii maka waxaa dhacday markaa oo duruuftii ku khasabtay nabiyullahi ibraahim ilaahayna uu amray oo waxyi min allahi ah in uu nabiyullaahi e, e, maaragtay e, wiilkii isma nabiyullahi ismaaciil iyo hooyadii inuu ka soo qaado halkaa iyo shaam uu ka soo kaxeeyo meesha la joogo marka oo marka ay joogaan nabiyullahi ibraahim waa ardu shaam wey waa dhulkii uu usoo haajiray waa ardu shaam halkaa marka duruuftii waxay khasabtay iyadoo waxa weeye asbaabna ay jirto oo waxyi min allahi ay tahay oo waxa weeye asbaab waxaan looga dhigayo liannahu inuu nebiyullaahi ibraahim geeyo wiilkiisa ismaaciil maka uu geeyo oo ay ku koraan oo maka joogaan oo waxa weye oo halkaa ku tarmo waa qadar min allahi wey ilaahay baa qadaray wey waxa uu sameeyey marka markay ha markay haajara ay dhashay wiilkii baynu niri oo waxa weye odagii jeclaaday ishtadda khiiratu saara aad bay u carootay oo waxa weye aad baa masayrkeedu u bata wa dalabat min alkhaliili an yugayiba wajhaha waxa ay ka codsatay nabiyullahi ibraahim ayay waxay ka codsatay inuu waxa weeye ka kaceeyo oo aynan arag qoftaan iga qari bay leedahay qoftaan waxa weeye ma arki karo oo waxa weye meesha waxaa keenaysa masayrkii oo walaart labadoo dumarkaa la isla qabo midna midda kale ma jecla inay aragto waxaana keenaya waxa waa masayrka iyo dhibaatada ku jirta weeye haddayna ilaahay ka cabsanaynin markaa dhibaatay samaynaya laakiin waxa weye saara qof wanaagsan bay ahayd ilaahayna ka cabsanaysay laakiin masayrkii baa ka tambadiyey oo meeshii masayr baa yimid wey marka ayuu waxa uu sameeyey waa soo kaxeeyey marka wuxuu soo kaxeeyey eh, haajara iyo wiilkeedii ismaaciil oo ay nuujinayso oo markaa dhashay oo ilmo yara oo aan weli sanadkii gaarin oo naaska jaqaya ayay soo kaxay ayuu soo kaxiyey ilaa iyo uu ka yimid maka marka markaa makana markaa waxay ahayd meel meel cidlo ah oo waadi cidlaa bay ahayd waa isaga odhan doona rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin inda bayt cinda beytika almuxaram ilaahw ilmahayga iyo ahalkayga waxaan dejiyey waadigaa cidlada ah oo waxa weeye beytkaaga agtiisa ayaan dejiyey gayri dii zarcin wax beera ma lahayn mira ma lahayn cidima deganayn wax uu lahaa ma jirto waadi cidla ah oo waxa weeye abaara oo aan wax jooga jirin oo waxa weeye saxaara ah ayuu ahaa wey waxaa inoo caddaynaya marka eh, arrintaas oo inoo kala dhigdhigaya aad iyo aad inoogu tafsiiliyey xadiidkii cabdullahi ibni cabbaas radi allahu canhuma oo waxa weeye uu ka wariyey maaragtay imaamu albukhaari isagoo xadiid aad u dheera marka waxaan isku dayaynaa xadiidkaa hadba m mawdica shaahidka inaan ka soo qaadano waa xadiid aad u dheer wey wuxuu leeyahy cabdullahi ibni cabbaas radi allahu canhuma awala ma اtakhada الnisaء lminطqa min qibali umi ismaaciil waxa weeye mindaqa waxaa la yihahdaa dumarku waxa ay dhexda ku xirtaan waxa weye dumarku berigii hore dhar waaweyn bay qaadan jireen oo waxa weeye maro weyn oo aan tollayn oo waxa weye laisku duuduubayo ayay qaadan jireen marka dhuug dheer ba inta u jeexaan oo qeyb ay u jeexaan ayay dhexda ku xiri jireen si maradii ayna dhulka ugu daadan ee kor loogu qaado oo waxa weye markaas ayna ka fak ka fakan oo ka kala daadan ayaa dhexda lagu xiri jiray marka waxay samaysay um e-, e-, umu umm ismaaciil oo haajara ayaa ugu horreysay ba la yidhi wax maradaa samaysatay mara dheer bay inta jeexday oo dhexda ku xirtay ba la yidhi oo gadaal u laalaadisay marka gadaal baa loo laalaadiyaa dhexdaa lagu xiraa dhabarkaa laga ridaa markaa marka gadaal bay inta u laalaadisay maradii bay dhulka geysay baa la yidhi darafkii si ay raadkeeda u baabi'iso oo ayna saara u arkin waxa weye marka saaray ka dhuumanaysaa naf aad iyo aad bay u cadaadisay dhibaatay ku samaysay markaasay ka dhuumanaysa wiilkeedii markaana waa wadataa mar walba waa ka dhuumanaysa leanna waxa weye qoftaana waa masayrtay qofku hadduu masayrana dee waxa weye maskaxdiisu caadi maa wuxuu yidhi min daqan litucfiya atharahaa calaa saar si ay uga qariso raadkeeda ayay maaragtay arrintaa u samaysay oo waxa weeye ay saaray waxay ka qarinaysay maaragtay saara uma jaa'a ibraahi biha ibraahimu wa ibnaha ismaaciil wahiya turdicuhu xataa wadacahumaa cinda albeyti nabiyullahi ibraahim baa soo kaxeeyey buu yidhi haajara iyo wiilkeedii ilaa uu keenay beytka waa maka weye oo markaa waxa weye beytka ilaahay baa ku yilay laakiin waxa weye wax meeshaa yilay ma jirin oo meesha cidlay ahayd hadhow marka aynu gaarno qodobka goormaa la dhisay iyo gadaal bay nooga imaanaysaa iyo yaa dhisay iyo goormaa la calaamadiyey laakiin meeshaani beyt bay ahayd oo ilaahay baa beyt u calaamadiyey kana dhigay yooma khalaqa asamaawaati waalardi xadiis baa ku sugnaaday ilaahay inuu xaram ka dhigay yowma khalaqa asamaawaati waalard dadka oo aan la abuurin ayaa meeshaan loo calaamadeeyey inay noqon doonto kacbada ilaahay oo waxa weye lagu caabudo wuxuu yidhi cinda dawxatin ee ashajarat alkabiira geed meeshaa ku yiilay marka meesha hadda zamsamka ku yaallo oo ceelka samsamku meesha uu yahay oo masjidka agtiisa ah ayuu waxa weeye geed ku yiilay geedkiibuu dhigay hoostiisii markaasuu wuxuu u dhigay wuxuu yidhi laysa bimakka eh, yowmaidin axadun walaysa biama wax dada oo deganaa maka maalintaa ma jirin biyana ma lahayn oo masooray ahayd cidlaa biyo ma lahayn dad ma deganayn eber bay ahayd wey halkaasuu dhigay marka markaasuu wuxuu ag dhigay oo siiyey maaragtay eh, timir maarat dembin weyn oo timir ku jirto iyo waxa weeye sibraar biyo ku jiraan ayuu timirtaa iyo biyaha saad ka dhigta weydakaa halkaa jooga markaasuu ka dhaqaaqay uma qafaa ibraahimu mundaliqan waxa uu aaday markaa xaggaa iyo shaam meeshiisiibuu ku noqday markaasay soo raacday um ismaaciil ayaa soo raacdo waxay tidhi yaa ibraahimu ayna tadhabu xaggaad nooga tegaysa meeshaan cidlada ah waadi cidlo ah wax joogi jirin wax dhaqaaqa joogin yaad nooga tegaysa anaga macnaha waa aad iyo aad bay cajiib u tahay nin inta reerkiisii soo kaxeeyey ilmo yara nuujinayso aan xoolo uga tegin wax kale uga tegin baadiye cidlaa inta dhigay meel cidlaa yidhi halkaasaan idinka tegay macasalaam waa meel hadda xataa cidi joogin haddii dadi deganaan lahaayo ummad ay deganaan lahayd wax dhan bay ahaan lahayd maantana waxa weeye heerka aynu marayno bal sabirkooda iyo wanaaggooda iyo dadkaasay ilaahay ugu sabrayeen amarka ilaahayna u qaadanayeen bal fiiri maantana waxa weeye dumarka jooga iyo ragga joogaba haddii nicmo kasta la siiyo xoolo kasta la siiyo ka badan bay sii raadinayn wax walba haddii maanta loo sameeyo oo waxa weeye nicmo kasta aad samaysid wax alle waxa awoodi kartid waxay sii dalbayaan maaragtay oo raadinayaan wax ka sii badan leanno belo aadmigii nebigu wuxuu yidhi waxa waxa weeye deeqi kara ciid unbaa deeqda wax deeqaya ma jiraan wanaag markuu qofku maanta helo ka badan buu sii raba rag iyo dumarba waa saas bal u fiirsa marka nabiyullahi ibraahimna calayhi salaam halkaa cidladaa ayaa la amray oo la yidhi halkaa dhig reerkaaga iyo ilmahaaga kana dhaqaa kabacdi markaa ayuu waxa weeye isagiina saas sameeyey oo meeshii ilaahay uu amray intuu geeyey oo dhigay ayuu meeshii uga dhaqa markaasay saa hadashay haajara oo waxay tidhi yaad nooga tegaysaa oo meeshaan cidlada ah oo waxa wax dhaqaaqa aan joogin yaa islaama oo aad nooga tegaysaa ood noogu talagashay gashay wey markaasuu waxay tiri markaa bi haada alwaadi alladii laysa fiihi insun walaa shay wax dada ma joogaan oo wax dhaqaaqa ma leh yaad nooga tegaysaa mar markaasay ka dhaqaaq buu ka dhaqaaq lama hadlin dhowr jeer bay kusoo soo celcelisay markii dambay garatay inay waxaana tahay waxyi min allah ee uunan nabiyullahi ibraahim waxaan uuna isagu agtiisa una ka samaynayne inay tahay arrintaani arrin ilaahay u waxyooday markaasay waxay ku tiri allahu amaraka bi haada ma ilaahay baa saa ku amray qaala nacam buy ilaahay baa amray buy qaalad markaasay waxay tiri bal iimaankeeda u fiirso iyo caqiidadeeda iyo waxa weeye sida iimaankeedu u weyn yahay idan laa yudayicunaa bik haddaba haddii ilaahay ku amray bay tiri nama dayacayo ilaahay isagaana ilaalinaya ilaahay isagaa hadduu halkaanba noo idmay oo waxa weye amar ilaahay ay tahay arrintaani waxyi min allahi ay tahay weligay khasaare ma gaarayno isaga ayaan marka tala saarsaday wey ee xasbiya allah wa nicma alwakiil wey halkaa ayuu marka ay ka noqotay oo waxa weye ay dib u noqotay markaa oy tiri mar haddii ilaahay ku amray ilaahay nama dayacayo ilaahay baana tala saaranay marka maca salaama wey ibraahim waa baxay marka iyadiina waa isku soo noqotay wuxuu leeyahay marka ibnu cabaas radia allahu canhuma markuu waxa weeye cinda taniyati uu gaaray oo waxa weeye meesha laga soo galo weeye waa buur yara meeshii nebigu ka soo galay meeshaasoo kale markuu gaaray oo uu ka qarsoomay iyadii ayuu waxa weeye wuxuu soo qaabilay ayuu soo jeensaday uu beytka soo qaabilay iyadoon arkaynin istaqbala biwajhihi albeyt meeshii beytku ahaa ayuu soo qaabilay uma dacaa ilaahay buu beriyey wa rafaca yadayhi ilaahay buu intuu gacmaha kor qaaday ayuu ilaahay beriyey oo waxau yidhi rabbanaa inii askantu min duriyati biwaadin gayri dii zarcin cinda beytika almuxaram ilaahay oo waxaan dejiyey durriyaddaydii reerkaygii waxaan dejiyey iyo ilmahaygii waadigaa cidladaa ah. aan wax miro a lahayn wax beera a lahayn beydkaaga agtiisa sababtaa u dejisay maxay tahay ibraahimo waxa uu leeyahay rabbanaa waxaan u dejiyey liyuqiimu asalaa salaadda inay ku oogaan oo beytkaa ilaahay ay ku tukadaan oo waxa weye ay kugu caabudaan fajcal af'idata min annaasi tahwi ilayh ilaahw dad la dega oo ay weheshadaan quluubtooda usoo leexi oo ilaahuw kusoo dadka kusoo kaxee oo jecelaysi weye meeshaan si ay waxa weye magaalo u noqoto warzuqhum min athamaraati ilaahu mirahana ku irsaaq oo miro u keen meeshaa cidlada ah ilaah waxa weye waxay cuni lahaayeenna ku irsaaq wey lacallahum yashkuruun waxay mudan yihiin markaa inay kugu shukriyaan oo kugu shukri naqaane ilaahow rabbiow adiga ayaa maaragtay kuu tala saabsadee ilaahow saa u xifdi wey ilaahay buu markuu nabiyullahi ismaaciil nabiyullahi ibraahim baryey inuu durriyaddiisii maadaama meesha amar ilaahay uu ku dejiyey ilaahay inuu xifdiyo oo ilaahay irsaaqo oo ilaahay dad u keena ay weheshadaan ayuu baryay ilaahayna waa ka aqbalay oo wataa ma maata noqotay in waxa weeye cid walba ay jeceshahay oo qof walba uu jecel yahay oo qof walba niyadda ku hayo oo waxa weeye qof walba uu soo aaday wuxuu yidhi ibnu cabbaas radi allahu canhuma ummu ismaaciil waxay samaysay buu yidhi way iska noqotay ilmaheedii bay iska nuujisay biyihii iyo timirtii ayay isku cuntaa oo waxa wuxuu leeyahy cabdullahi bn cabaas radi allahu canhuma waxa ay samaysay inay waxa weeye biyaheedii iyo isku cunayso timirtii oo waxa weye halkeedii ay joogto oo waxa weeye meesheedii kusoo noqotay ilmaheediina ay nuujinayso laakiin hadda imisay sii soconaysaa timir waxa weeye ku jirta dambiil iyo waxa weeye maaragtay sibraar biyaa markay dhammaadeen marka oo timirtiina dhammaatay biyihiina dhammaadeen ayay harraabday marka leannahu waa qof umula oo ilmo yara haysata oo ilmo nuugayo waa harraabday marka ilmihi yaraana waa harraaday leannahu caanihii waa baaba'ayaan oo naaskii caana ka imaan mayaan haddii waxa weeye aynu qofkii wax cabbaynin waxna cunaynin markuu marka ilmihii harraaday oo ilmihii gaajooday oo waxa weye iska ooyayaa ile caqli ma jiro waa ilmo yara oohin buu bilaabay marka aad buu u ooyay marka dhibaato weyn baa timi meeshii ilaah waxa weeye uu iska galgashay oo waxa weeye ay waxay siisa weyday oo waxa weye naftii isugu timi markay aragtay marka xaaladdii inay aada u xun tahay oo waxa weeye ilmaha yarkaa ay u dulqaadan kari weyday oo aad iyo aad ay dhibaatadiisii aragtay isagoo dhulka isla dhacaya markoo galgalanaya oo naftii ka dhici rabto markay aragtay ayay caradhay marka way socotay karaahiyata an tandura ileyh aad bay u karaahiyeysatay inay eegto qulaac isiru kollay adoo ka maqan oo meelahaa jira ha ka dhacdo laakiin ilmahaagii oo halkaa galgalanaya oo waxaad siisid aadan haynin aynan waxay naas ku duwi karin dhibaato iyo mashaakila ma eegi kadhin markaa oo waxay bilowday markaa bal inay iska socoto oo meelaha aad warwareegto oo bal dad un eegto buurta safa ayay aragtay inay buur ugu dhow dhowdahay marka buurtii bay fuushay marka dhakaday uga baxdoo buurta dhakadeedii markay istaagtay ayay waadigii fiirisay oo kor bay meesha dhulkii o dhan bay fiirisay bal inay wax un aragto dada waxba waa arki weydi waa soo noqotay marka buurtii safa ayay kasoo daadegtay waadigii bay usoo daadegtay u dhexeeya safa iyo marwa ayay marka marka ay soo daadegtay oo waadigii dhex marayso ayay maradeedii inta kor u qaaday ee oroday markaa oo orod intay intay oroday sida qof ordayo aad iyo aad maaragtay u ordaya ayay oroday markaa intay oroday bay marka waxay fuushay haddana marwa oo buurtii marwa ayay haddana maaragtay dhakada uga baxday oo meesha ugu sarraysa markay istaagtay ayay haddana waxay soo fiirisay waadigii bal wax dada inay aragto wax meelahaa maraya wax islaama soconaya inay aragto waxba waa arki weyd toddoba jeer markay saa samaysay toddoba jeer ayay marna maaragtay safo fuulaysay marna ay marwo fuulaysay markay waadiga u dhexeeya timaadana ay ordaysay toddobadaa jeer markay noocaa samaysay nebigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam dadku maanta eh, fadalika sacyu nnaasi baynahuma maanta safa iyo marwo la ordayana halkaa ayay ka soo bilaabatay oo waa orodkii ay waxa weeye samaysay haajara oo waxa weye umu ismaaciil halkaa ayuu ka soo bilaabay intaa markay samaysay toddoba jeer oo ay marwo saaran tahay ayay waxay maqashay hadal bay maqashay marka sawt bay maqashay sahyin bay tiri marka sahin ay turiidu nafsaha macnaha ams wey ams dhegeyso oo kale way dhegaysatay markaas haddana hadal bay maqashay wax u yeeray markaase waxay tidhi waan ku maqlay in kaana cindaka hiwaatun macnaha haddii aad wax noo qaban kartid sawdkaagi waa maqlee hadalkaagana waa maqlee haddaad noo gargaari kadha noo gargaar fa idaa hiya bilmalak jibriil baa ilaahay usoo diray marka oo malaku jibriil ayaaba markaa u yimid markaa halkaa wuxuu leeyahay riwaayadan waxay leedahay se ilaahiya bilmelek iyadoo meleggii markaa la joogta laakiin riwaayadda imaam dabaraani ayaa caddaysay sida xaafid ibnu xajar uu leeyahay waxa uu leeyahay xadiidkii cali bn abi aalib cinda dabraaniy biisnaadin xasan ayaa waxa uu yidhi fanaadaaha jibriil jibriil baa u dhawaaqay fa qaala waxa uu ku yidhi man anti maxaa tahay adigu tumaad markaasay waxay tihi anaa haajara uma waladi ibraahim ilmihii ibraahim wiilkii ibraahim hooyadiisaan ahay oo haajarana markaasuu waxa uu ku yidhi oyuu idinka tegey oyuu idii tala saarsaday idinka tegey markaase waxay tihi ilallah ilaahay buu nooga tegey markaasuu jibriil waxa uu ku yidhi haddaba ilaahayda dayici mayo waxauna idinka tegey wakalakumaa ilaa kaafin mid idinku filan oo ilaahayda ku filan ayuu ka tegey wey marka saasuu leeyahay ibnu xajar raximahullah fatxalbaariga mujalada lixaad afar boqol sideetan iyo lix buu ku keenaya inay waxa weeye qowlkaas uu dhex maray jibriil iyo waxa weeye hajar marka waxa weye jibriil weye melga loo soo diray ilaahay baa jibriil usoo diray halkaasuu marka jibriil waxa uu yimid markaa meesha maaragtay cinda mawdici zemzem meesha zemzemka ayuu yimi wuxuu ku dhuftay marka baa la yidhi maaragtay wuu qoday qaarna waxay leeyiin garabkiisa riwaayadaha qaar waxay leeyihin garabku saa ugu dhuftay dhulkii ama ciribta markaasaa biyihii ka soo booday oo biyihii baa soo burqaday marka asbaabta ayaa maaragtay la solonsiinayaa oo jibriil ilaahay baa usoo diray maaragtay saa samee baa la yidhi markaa waxa weeye ayaa biyihii soo burqadeen markaa markay biyihii soo burqadeen ishii oo biyo ka yimaadeen ayay waxay samaysay marka sa eh, haajara inay biyihii ay waxa weeye sida berkad oo kale xaw xawd ay u samaynayso oo isleedahay biyaha ishaani way dhammaan doonaane bal berkad samayso oo biyuhu kugu jiraan oo hadhow waxa weeye aad halkaas biyaha ka cabti sibraarkeednina ay ku subanayso ayay bilowday markaa marka waxa weeye halka aya waxay samaysay marka inay noocaa samaynayso waxa weye biyihii celcelinayso nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam yarxamu allahu umma ismaaciil ilaahay ha u naxariisto uma ismaaciil haddii ay ka tegi lahayd oo iska dayn lahayd waxay noqon lahaayeen il durduraysa sida webiyadoo kale oo dhulkoo dhan calaa dahari alardi macnaha ay daahiran jaariyan macnaha waxay noqon lahaayeen biyo dareera ayay noqon lahaayeen riwaayad kale waxay ahayd kana almaau daahiran ee macnaha waxay ahaan lahaayeen biyo maaragtay aad u soconay ayay noqon lahaayeen marka wuxuu leeyahay halkaa marka uu sharaxayo wuxuu ka soo guurinayaa ibnu xajar eh, ibnuljawzi wuxuu leeyahay biyuhu waxay ahaayeen bu yidhi markii hore ilaahay baa keenay bu yidhi bilo-aamnina shaqo kuma lahayn bu yidhi camal bilo-aamni ma jirin oo meeshii ceel la qoday ma ahayn markay iyadii marka samaysay inay camal ku dartay bilow aadmi ayay biyihii markaa intii ku ekaadeen marka laakiin hadday iska dayn lahayd oo faraha ka qaadi lahayd waxay noqon lahaayeen webi durduraya oo waxa weeye dhulkoo dhan gaare ayay noqon lahaayeen halkaa marka markay biyi yeeshay nolosha bilow aadmiguna waxa weeye waa biyaha ayay waxay samaysay markaa um ismaaciil inay biyaheedii cabayso wiilkeediina nuujinayso waa barwaaqowday mar melegii baa marka wuxuu ku yidhi jibriil baa wuxuu ku yidhi laa takhaafi addayca ha ka cabsanin weligaa ha ka cabsanin inaad dhibaata kugu dhacdo halkaan waxaa buu yidhi beytkii ilaahay meeshaan lagu dejiyey waa beytki ilaahay waa beytkii ilaahay buu yidhi waxaa dhisi doona buu yidhi yabniihi haada algulaamu wa abuuhu wiilkaan aad nuujinaysid waa bishaaro weyn waxaa loogu bishaareeyey laba arrimood waxaa loogu bishaareeyey haajara horta inaad adigii ha cabsan baa lagu yidhi dhibaata kugu dhici mayse ilaahayna ku dayici mayo ee horta farxad niyadaada u sheeg ko wiilkaagaana waa noolaan doonaayoo dhibaata gaari mayso nin weyn buu noqon doona leanno beytka halkan isaga iyo aabihiisaa dhisi doona oo nin weyn markuu noqdo marka ha ka cabsan baa la yidhi inay dhibaata kugu dhacdo wuxuu yidhi marka wa kaana albeytu murtafican sayidkuna wuxuu ahaa markaa meeshaas ayuu maaragtay murtafic buu ahaa meel yara oo buuran oo waxa weeye murtafica oo kor u taagan ayuu ahaa meesha beytka hadda laga dhisay meel calaamadsan oo kor u taagan bay ahayd oo waxa weeye ay daadka iyo markii roobku da o hareeraha ka maraan oo labada dhinac ay ka maraan can yamiinihi wa can shimaalihi ayuu ahaa waxa uu leeyahay ibn xajar raximah raximahullah xadiidkii eh, uu wariyey maaragtay ibn abi xatim oo min xadiisi cabdullah ibn camr ibn caas wuxuu yidhi lama kana tuufaanu zamn tuufaan markay ahayd oo waxa weye beytka markuu ka sheekeynaya wuxuu yidhi zamankii tuufaanta markay ahayd oo la harqiyey maaragtay qowmu maaragtay nuux oo dhulkoo dhan biyuhu la tageen ayaa kor loo qaaday buu yidhi beytka ilaahay baa kor qaaday buu yidhi wa kana alanbiyaau yaxujuunahu laa yaclamuuna makaanahu xataa bawa'ahu allahu maarati libraahim wa aclamahu makaanah markii markii intii ka horreysay beytka sida inoo imaan doonta markii hore aasaaskiisa iyo waxaa bilaabay nebiyullaahi aadam waa lagu caabu ilaahay baa lagu caabudi jiray waa la soo xajin jiray nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi aadam iyo kulli waa imaan jireen laakiin markay duufaantii dhacday buu leeyahay ayaa ilaahay kor u qaaday oo waxa weeye meeshaas ilaahay uu kor uga qaada ayuu ibnu xajar soo guurinaya wuxuu kaloo ka soo guurinayaa maaragtay imaamu lbayhaqi fi dalaa'il kitaabkiisa la yihahdo dalaa'il nubuwa waxa uu leeyahay bacata allahu jibriil ilaa aadam fa faamarahu bibinaa'i lbeyti fabanaahu aadam nabiyullaahi aadam ayaa dhisay buu leeyahay beytka markiisii hore xadiis baa ku sugnaada uu leeyahay nabiyullaahi aadam baa dhisay markii hore beytka markii uu dhisayna ku dawaaf baa la yidhi markuu ku dawaafayna markaas ayaa waxa weeye waxaa lagu yidhi adiga ayaa dadka ugu horreeya beytkii ilaahay oo ugu horreeyeyna waka ah marka ibnu xajar ayaa ku keenaya fatxulbaariga majalada lixaad afar boqol iyo siddeetan iyo toddobo safxada ayuu ku keenaya halkaa marka waxay nooga caddaatay beytku markii hore waa dhisnaa baa la yidhi oo waxa weeye markii dhuufaantii kabacdi ayaa waxa weeye haddana inta ilaahay kor uga qaaday maaragtay markaas kabacdi waxa weeye nabiyullahi ibraahim ayaa la yidhi dhis oo bilaabay oo dhisay wey wuxuu yidhi marka ibnu cabaasin radi allahu canhuma xadiidkiisii fa kaanat kadalika xataa marat marka waxa weye nabiy eh, ummu ismaaciil oo haajara ilahay waa u barwaaqeeyey biyihii baa la siiyey nicmay ku jirtaa dhibaatoo dhan iyo mashaakil ma jiro wey nicmay ku jirtaa marka marka nicmadan ay ku jirta iyo barwaaqadan ila maadaama ay iimaankeedii saxiixa oo caqiido saxiixa la timid oo ilaahay ay rumaysay oo waxa weeye ay qowlkeedii horeba ahaa ilaahay nama dayacayo haddii ilaahay ku amray inuu halkaana dejisay ilaahay nama dayacayo bay tir idan laa yudayicuna haddaba ilaahay ma dayicin ilaahayna waxa weeye ma dayaco qofkii waxa weeye uu maaragtay weligiisa oo waxa weeye awliyada ilaahay ilaahay ma dayaco marka nabiyullahi ibraahim arrintaani waxay id waxyi min allah halkaas ayaa la yidhi maaragtay gee adigu markaa waxa weeye intaad halkaa deshisid ka dhaqaaqdani ilaahayga subxaana qaadirkaa ayaa og markaa sida uu gelay adigu halkaa deji baa la yidhi bes markaa farax ka qab meeshii ayuu dejiyey markaa kabacdi markay dhibaatootay oo waxa weeye ay ilaahay bariday oo waxa weeye halkaas ay sacyigii samaysayna ilaahaygii subxaana qaadirka ah meeshaa cidlada ah oo waxa weeye waadigaa cidlada ah oon wax biyaa lahayn oo abaarta ahaa oo aan ceel lahayn ayaa ilaahay wuxuu uga soo saaray biyaha waxa weye halkaa marka ayaad ka garanaysaa fadliga iyo wanaagga iyo nicmada ilaahay uu galay nabiyullahi maaragtay ummu ismaaciil iyo waxa weeye nabiyullahi ismaaciil iyo nabiyullahi ibraahim halkaa marka haddana ayaa markaa nicmadii waxaa loogu daray in ilaahay haddana dad ay weheshato u keeno wuxuu leeyahay maaragtay xadiidkii cabdullahi ibn cabaas oo dheeraa fa kaanat kadalika xataa marat bihim rufqat maaragtay eh, rufqat eh, rufqatun min jurham waxaa soo martay buu yidhi qayb niman safara sideediiba horta iska joogtay buu yidhi ceel biyaheedii bay caddaysay ilmaheediina way nuujinaysa ilaa ay soo mareen niman safara oo qabiilkii ka dhashay la odhan jiray jurhum marka jurhumkaas eh, ama waxay ahaayeen buu yidhi riwaayad kale waxay ahayd ahlu beytin min jurhum reer geediya ama dad safara ayaa meeshii soo maray wuxuu leeyahay marka ibnu xajar raximahullah markuu sharaxayo wuxuu leeyay jurhumkan waxaa la yidhahdaa buu yidhi reer qaxdaan ayay ahaayeen jurhum ibn qaxdaan ayaa la la yihahdaa buu yidhi ibn caamir ibn shaalix ibn ar fakshada ibn sam ibn nuux oo waxa weeye waa duriye dadkii ku dhaqmaa yaman oo dhulkaas carabtii asalka ahayd wey waa nimankii carabta asalkaa la odhan jiray oo ka farcamay maaragtay sam ibn nuux ayay ka farcameen marka reer jurhum baa la ohan jiray oo waxa weeye qaxdaan iyo jurhum iyo median iyo maaragtay dadkii halkaa yemanta ku noolaa oo dhan waxay ahaayeen ma ahayn duriyaddii nebi ibraahim nebiyullahi ibraahim carab ma ahayn waxa uu ka yimid ardu maaragtay baabil nimanka baabil deganaana ma ahayn carab marka nimanka carabta ahaa oo asalka ah, carabtana labaynu u qaybinay oo horaan usoo sharaxnay alcarab alasliya walcarab maratay mustacraba carabta asalka ahayd oo carab alcaaraba la yidhaahdo waxay ahaayeen qabiilada tamuud iyo caad iyo jurhum iyo madyan iyo maaragtay madyan waxaa laleeyahay waxay galaan nabiyullahi ibrahim laakiin meesha ay degenaayeen waa caraboobeen oo dadka carabta ay ahaayeen marka nimankan la yihahdo jurhum qabiiladaas carabta la ohan jiray oo halkaa deganaaba ka mid ahayd marka xaggaa iyo ka yimid maaragtay mak e, yaman iyo dhulkaa deganaa meelaha yaman iyo udhexaysa iyo iyo maaragtay maka dhulkaasay deganaayeen oo maaragtay e, axqaafka dhulkaasay deganaayeen kabacdi marka meeshay soo mareen iyagoo xaggaa iyo shaam u socda oo safara ah ayay soo mareen waxay degeen markaa maaragtay fa nazaluu fi asfali maka meel togii maka meel hoostaasa oo waxa weeye cabaar u jirta meesha ay degenayd maaragtay ay joogtay eh, umu um, eh, ismaaciil ayay degeen oo meesha isaga nasteen markaasay waxay arkeen shimbir shimbirkan badanaa meelaha biyaha joog jooga oo mar walba biyaha dushooda aan laga waayin ayay arkeen oo waxa weeye intuu hadba duulo fariisanaya marka reer miyigu waa yaqaaniin oo shimbirkaa meeshay ka arkaan waxay yidhaahdaan ceel buu dul joogaa oo meeshaa biyaa biyaa yaalla fa qaaluu waxay yidhahdeen ina haada daa'ir layaduuru layaduuru calaa maa'in shimbirkaasi biyo ayuu dul joogaa waa shimbirkii weligii biyaha laga waayi jirin oo ceelasha joogi jiray meeshaa uu joogana annaga waadigaan wax biyaa kuma aanu ogeyn oo markii aanu dhulkaan mari jirnay biyo ma lahayn leanno dad dhulka bay ahaayeen shaam bay aadi jireen oo waxa weye meshii mar walba soo mari jireen marka waxay leeyihiin halkaana biyo kuma aanu ogeyn oo dhul biyo ah kuma aanu ogeyn waxaana halkaa ka muuqata bay leeyihiin in uu shimbirkaasi biyo waxa weeye uu dul taagan yahay waxay direen markaa qof bay soo direen ama laba qof oo yidhahan warbalorda inoo soo eega meesha maxaa meesha ka yaal oo ma meeshu leedahay bal shimbirkaa meesha uu ku degayo muctasiriin way soo tageeno waxay u yimaadeen marka meeshii mise ummu ismaaciil baaba halkaan iska fadhida oo waxa weeye biyo waxa weeye halkaan berkadii markii ay samaysatay iyo il biyaaho iska durduraysa ayay ag fadhidaaba markaasay waxay yidhaahdeen intay noqdeen oo waxa weye markay arkeen ayay u noqdeen marka raggoodii waxaan war arrintaasan soo aragna oo meesha biyaha yaalla qof dumaraana joogta ilmo yara haysata halkaa waxa weeye markaa arrintaas soo aragnay waa soo degeen waa soo kaceen raggoodii o dhan bay soo tageen waa u yimaadeen way weydiisteen oo waxay yidhahdeen dadku ma ahayn dadkaan maanta joogo imtixaanka oo xoogga iyo boobka iyo wax walba aan cidna la tashanayn ma ahayn waxay ku yidhahdeen ata'danini ma noo amraysaa oo ma noo ogoshahay inaanu waxa weeye kula degno oo waxa weye meeshaan biyahan ma noo ogosha inaanu biyaha kula cabno idan bay ka qaadanayaan marka waa ka idan qaateen oo waxay yidhahdeen leannahu dadku xaqay iska dhowri jireen xaq xaqdara ma ogola marka waxay ku yidhaahdeen ata'daniini ma noo idmaysaa oo ma noo amraysaa inaanu kula degno maaragtay lanaa an nanzila cindaka agtaada inaad degno oo waxa weye biyahaan iyo nicmadaan aad haysatid waan u baahan nahay ma kula degna markaasay waxay ku tiri haa waa idin idmaya laakin laa xaqa lakum fi lma ogaada bay tiri ceelkaan idinku ma lihidin reer miyiga waa aragtay markay ceel qotaan hadda waxa weeye qolo qolo walba ceelkeeda iyadaa leh qolo walbana iyagaa ceelkooda xinsado oo sheegta oo dadkii kale uma ogola waxaa tiri ogaada laakiin ceelkan anaa iska leh waxa weeye hadhow idin haygu qabsanin macnaa haddaba sidii ogaada waa idin idmayaa inaa ila degtaan laakiin waxa weeye ceelkan hadhow xaq kuma lihidina ogaada ma sheegan ka dhaan qaal waxay idhaha nacam waa ogolahay taa anaa iska leh adaan kuugu nimid anaa xaq darraba rabno laakiin aan kula degno waayahay degabiy markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wassalaam halkaa ayay marka la degeen iyadoo aad iyo aad u jecel wax daba iyo insi ay hesho oo ay markaa waxa weeye ay weheshato ayay meesha la degeen fa nasgalu waa degeen wa arsaluu ilaa ahlihim dadkoodii way u cidireen marka dhulkii ay ka soo guur eh, eh, ay ka yimaadeen ayay u cidireen war wax alla wixii halkaa naga joogay qabiiladii oo dhan soo rara baa li jurhum oo dhan say u dhamaayeen soo rara waxa weye meeshaan biyaa laga helay ila dhulku biyo la-aan buu ahaa oo masooray ahayd biyo ma jirin war soo rara baya la yidhi dadkii cidihii oo dhan soo rara oo meeshaan biyaha ah keena halkaan waadigaanaynu degaynaa marka oo halkaasaynu waxa weye magaalo ka dhiganayna xataa ida kaana biha ahlu abyaati minhu halkaa waxa kulligood intay soo guureen marka ayay waxa weye halkaas soo degeen oo waxa weye maaragtay ay weheshatay maaragtay umu ismaaciil haajara maaragtay calayhi assalaam oo halkaas ay marka degeen halkaa marka waxay inooga caddaatay qodobkaa nabiyullahi ibraahim calayhi salaam markuu dejiyey waadigaa cidladaa ilaahayna amarkiisa uu ku dejiyey ay saarana e, qofkii la odhan jiray maaragtay haajarana ay raalli ku noqotay xukunkii ilaahay oo waxa weeye halkaas ay ogolaatay inay u hoggaansato xukumkii ilaahay oo ay ku raalli noqotay qadihii ilaahay iyo wixii ilaahay u amray ayaa ilaahay wanaaggaa markaa ugu abaalguday oo waxa weeye diyaa loo soo saaray meeshii baa la keenay waa loo dad baa loo keenay nicim iyo barwaaqo oo dhan ayay heshay halkaa ayay marka ku barwaaqowday oo waxa weye halkaa nabiyullahi ismaaciil uu ku koray wey imaam albukhaari marka ayaa xadiidkaa wariyey laakiin waxa weye gadaalna waan ka sheegi doonaa oo qeybo kale ayaynu kasoo qaad qaadanaynaa waa xadiis aada u dheer wey waxaynu markaa u gudbaynaa qodobka afraad oo odhanaya nabiyullahi e, e, dabxu maratay qisatu dabxi ismaaciil calayhi salaam nabiyullahi ibraahim markuu halkaa dejiyey sham buu ku noqday sham markuu ku noqday oo waxa weeye uu tegey dhulkiisii sham oo saara oo aan carruur u haynin waxa uu samayn jiray bay leeyihin ahlu taariikhu mar walba waa soo booqan jiray marka hadba waa soo noqon jiray waa soo booqan jiray hadba waa soo fiirin jiray muddo dambe kabacdi markay ahayd ayaa waxaa dhacday markaa nabiyullaahi eh, eh, eh, ibraahim ilaahay waa imtixaamay marka qaala allahu tacala ilahay waxa u yidhi markuu nabiyullahi ibraahim uu ka soo haajirayo qoomkiisii ayuu ilaahay beriyey wuxuu wa qaala inii daahibun ilaa rabbii sayaadiin rabbi hablii min asaalixiin nabiyullaahi ibraahim ilaahay wuxuu ka beryey awlaad saalixiin ayuu ilaahay ka beryey markuu ilaahay ka beryaa ilaahay waxau yidhi fa basharnaahu bigulaamin xaliim waxaan ugu bishaaraynay oo nidhi waa ku siinaynaa wiil xaliim ah dulqaad badan xaliimka waa dulqaad badana qofka aada iyo aada u dulqaato wey falama balaga macahu sacy markii uu gaaray wiilkii inuu aabihii la socdo oo dhalinyaro noqday ilaa toddoba jir sideed jir meelaha markuu gaaray welina nin weyn noqon ayaa nabiyullaahi ibraahim waxyi u yimi ru'yaa lagu tusay marka isagoo hurdaa loo waxyood waxaa la yii wiilkaan gawra qaala wuxuu yidhi yaa bunaye innii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maadaa taraa wiilkaygiyo waxa aan ku arkay buu yidhi oo ru'yo la tusay anigoo ku gowracay eeg buu yidhi marka arrinta bal sida aad u aragtid iyo siday kula tahay eeg buy maxaad maxaan samaynaa maxaa xal ah waa hadlay nabiy llahi ismaaciil qaala wuxuu yidhi yaa abati yaa abati ifcal maa tuumar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin aabbo wixii lagu amray oo ilaahay ku amray samee buu yidhi waxaad i helaysaa buu yidhi oad ogaan doontaa inaa waxa weeye mid sabro ahay oo aad iyo aada u sabro ee gawrac marka gawrac qofku waxa weeye wax uu u sabro waxa ugu adag in la yihahdo waa lagu gawracay qofku ilmahaagii baa dhintay waa ka sabri karaa laakiin waaridna uma sabri karo ilmahaagii gawrac ilmo yarna uma dulqaadan karo waa lagu gawracaye waa arrin marka aad iyo aad u cajiiba wey imtixaanan min allahi wey marka ilaahay waa imtixaamay iyagiina labadoodiiba waa ku guulaysteen imtixaanka leannu markii horaaba ilaahay yidhi fabasharnaahu bigulaamin xaliim dulqaad ilaahay dulqaad buu ku sifiyey qof dul qaadanayo oo waxa weeye wax walba oo ilaahay uu amro u hoggaansamayo wey qaala ibnu katiir raximahullah ilaahay waxa uu wuxuu yidhi ilaahay waxau inoogu sheegay aayaddaas inuu waxa weeye markuu nabiyullahi ibraahim soo haajiray oo dadkiisii ka soo haajiray inuu ilaahay weydiistay awlaad saalixa ilaahayna ugu bishaareeyey nabiyullahi ismaaciil leannahu awalu man wulida lahu waa ilmihii ugu horreeyey baynu niri oo nabiyullahi e, nabiyullahi ibraahim u dhashay isagoo siddeetan iyo lix sano jira mar alla markuu dhallinyaro noqday oo shabba wasaara sacya fi masaalixihi uu gaaray inuu waxa weye wax la qabto aabihii da'diisiina markaa lama sheegin laakin haddii la yidhaahdo falama balaga macahu sacyu macnaha markuu ilmuhu gaaro weeye aabihii inuu raaco wax la qaban karo hawl la qaban karo weeye ayaa nabiyullahi ibraahim ru'yadan waxyi min allahi bay ahayd ilaahay baa amray waa loo waxyooday waxaa lagu yihi gowrac wiilkaa nabiyullahi ibraahim marka amarki ilaahay waa u hoggaansamay amarki ilaahay ma diidi karo leanna waxa weeye ilahay buu u hogaansamayaa oo ilaahay baaba khaliil ka dhigta marka imtixaanan min allahi ba waxa uu leeyahay sheikh islam ibnu taymiya sabab gadaal bay nooga imaanaysaa sababtaana waxa weeye maadaama ilaahay uu ka dhigtay nabiyullahi ibraahim khaliil khaliilnimaduna waa inaadan waxa weeye qalbigaaga wax kale oo aad waxaas waxa weeye aada khaliilka ka dhigatay waa waxa aad wax ugu jeceshahay marka markuu nabiyullahi ibraahim wiilkii u dhashay ayuu wiilkii jeclaaday oo jacayl baa qalbigiisii ayaa u iishay wiilkii oo waxa weye aad iyo aad u jeclaaday ilmaha curadkaana waa la jeceliya oo waalidkao dhan ilmaha curadkaa waa fitro ku abuuran aad bay u jecel markaasaa lagu imtixaamay arrintaas oo la yidhi gawrac wiilka waxa weeye ilaahigii subxaana qaadirka oo shala waxa weeye dabka kaa badbaadiyey oo gaaladii o dhan kaasoo badbaadiyey oo awlaadda ku siiyey haddana wuxuu ku amrayaa inaad gowracdid wiilkaa marka waa khasab mar haddii waxa weye ilaahay amarkiisa yimid inuu nabiyullahi ibraahim qaato waa ku khasban yaha wey oo waxa weye madi amarka ilaahay kama leexan karo ru'ya alambiyaana waa waxyu min allah wey hadday ambiyadu ruyoodaan leanno shaydaanku uma imaan karo ambiyada oo waa macsuumiin weeye nebiyadu ilaahay baa ka ilaaliye shaydaanku kuma cayaaro sida dadku ugu cayaaro marka waxa weeye ru'ya alambiyaa waxyu min allah wey sidaa daraaddeed baa waxaa dhacday nabiyullaahi ibraahim markaa ayuu u bandhigay wiilkii si ay maaragtay wiilka qalbigiis hadduu iska soo qabsado de qofkii sas buu qaadaya waxaan loo sheegin oon laga dhaadhicin haddii la ysaga soo boodo oo waxa weye hal mar un waxa weye gawrac lagu bilaabo waa dhibaato laakiin haddii waxa weye marka hore loo sheego oo looga dhaadhiciyo oo siday arrintu tahay laga dhaadhiciyo qofkii waa u qaadan karaa markaa ama waa u sabri karaa nabiyullahi nabiyullahi ibraahim waa u bandhigay wiilkii marka oo wuxuu yidhi wiilkaygii oo waxaan ku arkay yaa bunaya inii araa maaragtay inii adbaxuka fandur maadaa tara inii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maadaa tara ru'yaan ku arkay wuuna og yahay nabiyullahi ismaaciil inay waxa weeye e, nebi ibraahim uu nebi yahay ilaahayna u waxyooday oo waxa weye arrintaan ay waxay min allahi tahay waa ogyihi markaasu waxa weye waxa uu yidhi aabba wixii lagu amray samee ilaahay wuxuu ku amray samee aniga miya waa safray maadaama arrintaani ay tahay waxyi min allah amar ilaahay xagga ka timid ay tahay oo waxa weye aan ilaahay amarkiisana cid celin karta aynu jirin oo yafcalu maa yashaa ilahay wuxuu doonana uu sameeyo haddaba waxa weeye arrintaani waan u hoggaansamayaa oo waxa weeye xukumkaa ah, waan u hoggaansamayaae samee wixii lagu amraybu halkaa ayuu marka nabiyullaahi ismaaciil waa isdhiibay oo waxa weeye leanna ilaahay baaba ku magacaabay oo basharnaahu bighulaamin xaliim dulqaad badane ayaa lagu magacaabay wuu sabray marka aad iyo aad buu u sabray fii gaayati sada macnaha sidii ugu wanaagsanayd ayuu u sabray daacadiina waxa weeye ilaahayna wuu adeecay aabihiina waa adeecay qaala allahu tacala ilahay waxau yidhi falamaa aslama markay hoggaansameen labadoodiiba isdhiibeen oo waxa weeye wiilkiina uu oggolaaday in la gowraco aabbihiina uu oggolaaday inuu gowraco wiilkiisii oo amarkii ilaahay ay u hoggaansameen watallahu liljamiic intuu jiifiyey oo waxa weeye mididii soo qaatay uu waxa weeye uu gawrici rabo uu dhaban dhaban u seexiyey sida xoolaha marka la gawracayo kale arig oo kale dhinac dhinac loo seexiyo oo bismi llahi allahu akbar uu leeyahay ayaa ilaahay u dhawaa oo loo soo diray maaragtay waxyi min allah wanaadaynaahu an ya ibraahim ibraahimow baa la yidhi qad sadaqta ru'ya ru'yadii waa dhabaysay imtixaan bay ahayd ulajeedadu maahayn ahayn wiilkaa in la dilo laakiin waxay ahayd ibraahim qalbigiisa in waxa weye la sifeeyo oo waxa weeye awaamirta ilaahay sida ugu hogaansamayo waxa weeye in aad iyo aad loo imtixaamo ayay ahayd inna kadalika najzi almuxsiniin ayuu yidhi ilaahay marka sidaa ayaanu maaragtay dadka wanaagsan ku abaalmarinaa ka joog baa la yidhi marka ha gowricin wiilka ma ahayn ulajeeddadu in wiilka la gowraco amarkaan waa lagu amray markaad hogaansantay waa la nasakhay amarka istalamaa marka liamri illaah arrintii ilaahay bay u hoggaansameen waxay go'aansadeen inay sameeyaan mar alla markay damceen inay go'aansadeen inay sameeyaan ayaa ilaahay marka ka joojiyey oo waxa weeye ilaahay uu nasakhay oo waxa weeye xukumkii la nasakhay markaa leannahu maqsuudku wuxuu ahaa ikhtibaar ikhtibaar buu ah in la imtixaamo daacada iyo sida ilaahay ugu hoggaansamayaan maadaama shalay ibraahim ilaahay darti dab loogu riday oo waxa weeye naftiisii o dhan ilaahay u biimeeyey bal maantana waxaa lagu imtixaamay kii ugu daray oo kale leannahu waxaa dhici karta qofku naftiisa inuu biimeeyo laakin ilmahaaga ma biimeyn karti waa ka daranta aad iyo aad bay waaridka ugu adag tahay inuu ilmihiisa biimeeyo mahalaka ku rido laakiin naftiisa waa u fududahay inuu isbiimeeyo oo qofku naftiisa go-aan waa qaadan karaa laakiin ilmuhu waa ka duwan yihi sidaa daraaddeed baa ilaahay waxa uu yidhi ina hada lahuwa albalaa'u lmubiin waa imtixaan iyo mashaakil aad u weyn wey leannahu akhi lmuslima waqti lmuslima waxaad fiirisaa innaga maanta bilo aamiga aynu nahay wax yaroo dhibaataa ah haddaanu ilmihii ka dareenno caawa hadduu wax yar qandhado ilmahaagii ama wax yaroo xanuuna a ah ku aragtid ama waxa weeye aynu in yaroo waxa weeye looma dulqaadan karo caawo dhan baad welwalaysaa mashaakil oo dhan baa kugu imaanaya dawo u raadi dhakhtar ula carab hadba meel ula carab bal waxa weeye nabiyullaahi ibraahimna wiilkiisii keligii uu ka haysto siddeetan iyo lix sanana uu ku dhalay boqolkiina cagaynayo ayaa waxaa lagu yidhi gowrac wiilkaaga markaas uu hoggaansamay dadka maanta jooga in yar maaha oo ilaahay u naxariistee arrintaa haddii la yidhaahdo qofkan ilmihiisa gawricin waa gaaloobaya waa la wada gaaloobay ilaa ilahay qofku ka badbaadiye mooye laanna waa imtixaan aad iyo aad u adag wey sidaa daraaddeed ayuu nabiyullaahi ibraahim ilaahay wuxuu ku magacaabay inuu maaragtay kaana ummatan ummad dhan inuu ahaa ilaahayna u hoggaansamay ilaahayga subxaana qaadirkaa ayuu u hoggaansamay oo isku dhiiben wey uma qaala tacaala ilah markaasu waxau yidhi wafadaynaahu bidibxin cadin waxaanu ku furanay ay bikabshin maaragtay dibi waxaa leeyahay wan aada u weyn kabshiga waa wanka wanka weyn oo geesaha leh ayaan ku furanay ayuu maaragtay yidhi oo waxa weye ilaahayga subxaan qaadirkaa inoogu caddeeyey sidaa daraaddeed ayaa marka nabiyullaahi ibraahim laga badbaadiyey inuu wiilkii gowraco waxaana lagu furtay nabiyullaahi ismaaciil maaragtay wankaa weyn oo waxa weeye wan weyn oo geesa leh leanno xadiis baa ku sugnaaday maaragtay imaamu axmed uu wariyey ayaa wuxuu leeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii eh, cusmaan ibn dalxa markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay eh, maalintii kacbada uu soo galay oo kacbada uu galay fatxu maka ayuu u yeeray cusmaano wuxuu ku yidhi markuu ka soo baxay waxaan ilaawey buu yidhi inaan ku amro waxaan arkay buu yidhi eh, qarnayal kebsh labadii gees oo waxa weeye wankii labadiisii gees oo kacbada suran baan arkay buu yidhi waxaan rabay buu yidhi marka inaan ku dhaho dabool oo mara saar leannahu ma habboona buu yihi inay maaragtay beytka ilaahay ay ahaato wax qofka tukanaya mashquulinay sidaa daraaddeed marka wuxuu leeyahay sufyaan lam yazal qarna alkabshi mucallaqayni fi lbeyti xataa ixtaraqa albeytu faاxtaraqa ilaa iyo wakti dambe ayay suraan jireen oo waxa weeye maaragtay geesihii wanka wankii maalintaa la keenay oo waxa weye ilaahay samada ka soo dejiyey oo waxa weeye uu u keenay jibriil oo lagu furtay nabiyullaahi ismaaciil ilaa iyo waxa weeye muddo dambe geesihiisii ayaa meeshii ooli jiray oo halkaasay beytkay suraan jireen oo halkaasay yiile sidaas daraaddeed ayaa ilaahay wuxuu ku furtay wankaa oo waxa weeye sida cabdullahi ibnu cabaas iyo kule ay ku fasirayaan waa bikabshin cadiim maaragtay wan weyn oo geesa leh oo waxa weeye aad iyo aad u weyn ayuu ahaa haddaba marka waxa weye arrintan mucjise ilaahay bay ahayd ilaahayna uu keenay nebigiisa calayhi salaatu wasalaam nabiyullahi ibraahim iyo waxa weeye nebi ismaaciilna lagu badbaadiyey nebiyullaahi ibraahimna imtixaankii looga badbaadiyey ayuu ahaa amaa dadka caqiidada xuno ay maanta ka qaateen in waxa weeye sawirro laga sameeyo malaa'ig soo deganaysa wan wadda shiikh waxa weye garkii caddaaday oo ilmo gowracaya waxaasoo dhan guryaha la sursuranayo waa baatil wey mana bannaana waana sawir xaaraamna weeye wax banaanna maaha ee waxa weeye sida saxiixa waxa weeye ilaahiyga subxaana qaadirka ayaa arrintan ku badbaadiyey nabiyullaahi ismaaciil mana ahayn waxa weeye caqiide xun laga qaato oo saa la sameynaya arrin baadil wey sidaa daraaddeed marka qodobkaa waxay inooga caddaaday nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxaa la amray inuu gowraco wiilkiisii nabiyullaahi ismaaciil ayaa la amray inuu gowraco waana u hoggaansamay markuu hoggaansamay ayaa markaas ay isdhiibeen labadoodiiba ayaa sidaa daraaddeed markaa ilaahay ka badbaadiyey oo waxa weeye ilaahay wuxuu ku furtay wankaas waxaan usoo gudbaynaa marka qodobka shanaad oo odhanaya raddu man qaala kownu dabiix huwa isxaaq calayhi salaam dadka qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen ninkaan la gowracay oo maaragtay nabiyullaahi ibraahim la amray inuu gowraco ma aha ismaaciila waa isxaaq wey yahuuddaa laga keenay culummo badan baana qaadatay oo dad badan baa ku tegey qaala ibnu katiir wuxuu yidhi raximahullah dad qad qaala bi biannahu isxaaq daa'ifatu min asalaf oo gayrihi culummo badan oo selafkii ka mid a qayb badan ayaa tiri ninka la gowracay oo la amray in la gowraco isxaaq buu ahaa ee ma ahayn ismaaciil waxa ay ka qaateen marka kalaamkaas buu yidhi wallahu aclam maaragtay min kut min kacab axbaar oo waxa weeye kutubtii reer bani israa'iil ayay arrintaana ku qoray iyagaana ku qoray laakiin habka culummadu u caddeeyeen iyo sida loo radiyey iyo waxa loo deliishaday ayaynu marka qodobkaan ku caddaynaynaa iyo maxaa caddaynaya inuusan isxaaq ahayn ee ismaaciil ahaa wuxuu yihi marka ibnu ibn raximah raximahullah walaysa fi dalika xadiidun saxiixun buu yihi xadiid saxiixa ma jira buu yihi oo sugaya inuu isxaaq ahaa sidaa daraaddeed daahirka aayadaha qur-aanka iyo nusuustu waxay keenayaan inuu ahaa nabiyullahi ismaaciil ayaa maaragtay cad ka cad wey wuxuu deliishaday maxamed ibnu kacab eh, maaragtay eh, alquradiyi wuxuu deliishaday calaa annahu ismaaciil weeye buu yihi wuxuuna u deliishaday qowluhu tacaala wamra'atuhu qaa'imatun fadaxikat fabasharnaaha biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yacquub wuxuu yidhi aayaddaa waxaa laga fahmayaa buu yidhi inay tahay nabiyullaahi markay malaa'igtu u bishaareeyeen saara iyadoo sham joogtay ayaa loo bishaareeyey saara waatay malaigtu lahayn qaaluu laa takaf ha cabsanin marka markuu cabsaday oo malaa'igti intay yimaadeen fa awjasa minhum khiifa markuu cabsaday iyadiina ay taagan tahay oo guriga ay saa ugu taagan tahay laabkiisa ayaa waxaa loogu bishaareeyey ayay arkeen saara markaasay u bishaareeyeen iyadoo taagan markii ay yidhahdeen malaa'ig baa nahay oo reer qooma baa loo soo diray ayay qososhay marka oo faraxday markay faraxday ayay fa basharnaaha waxaa loo loo bishaareeyey marka isxaaq baad dhalaysaa baa lidi isxaaq markaa dhashida uu weynaadana isxaaqna wuxuu sii dhalayaa baa la yidhi yacquub halkaasay culimmadu waxay ka deliishadeen oo waxay yidhahdeen maadaama loo bishaareeyey inuu isxaaq weynaan doono ilmana dhali doono oo yacquub dhali doono ilmahaana la gowracayna uu isagoo saqiira la gowracay see loo amri karaa marka inuu maaragtay haddana in la yidhaahdo gawra isagoon weli wax dhalin suurtagal ma ahaben leanno bishaaradii baa iska hor imaanaysa leanno laba wiil baa loogu bishaareeyey sara waxaa loogu bishaareeyey isxaaqoo iyadu dhalaysa isxaaqna wuxuu sii dhalayaa baa la yidhi yacquubeed ayeeye u noqonaysa sidii bayna noqon sidaa daraaddeed marka in la yidhaahdo wiilkii aan weli wax dhalin markuu socod gaaray gawraca waxay noqonaysaa markaa bishaaradii baa burburaysa see u gowracanaa canaawiinkan sawtiina la yidhi wuxuu dhalayaa yacquub haddaba sidaas daraaddeed ayay culimmadu waxay yidhahdeen halkaasi waxay kutusaysaa aayaddaas inuunan ahayn isxaaq ninka la yidhaha la gowrace ee uu ahaa ismaaciil calayhi salaam qaala mujaahid waxa uu yidhi culummo badan oo aad iyo aad u badan baa waxay caddeeyeen inuu yahay nabiyullaahi ismaaciil mujaahid iyo saciid imaamu shacbi yuusuf ibnu mihrawan iyo cada iyo culimo kaloo aad u badan cabdullahi ibni cabbaas waxay kulligood leeyihiin huwa ismaaciil calayhi salaam sidoo kale eh, cabdullahi ibni cabbaas wuxuu eh, ibnu jariir waxa uu ka warinaya cabdullahi ibni cabbaas inuu yidhi almufda ismaaciil ninka wax lagu furtay eh, wanka oo waxa weye gawricii laga badbaadiyey waa nabiyullahi ismaaciil wey wa zacamat alyahuudu annahu isxaaq waana been bay sheegeen bu yidhi waxay been been bay sheegayaan buu yidhi oo waxay sheegteen inuu isxaaq yahay xaasidnima u geysaye waa beentood wey mana ahayn ee waxay xasdayaan maadaama isxaaqna ay ka farcameen reer banu israa'iil ismaaciilna carabi ka farcantay ayay waxay xasdayaan sharaftaa iyo wanaaggaa ay gaadhay maaragtay ismaaciil iyo duriyaddiisii ayay fadligaa iyo wanaaggaa u diidan yihiin oo waxa weye ilaahay ku ammaanay ayay diidan yihiin oo waxay leeyihin may annagu naga mid ahaa awowgayu ahaa maaragtay annaga aabbahaya ayuu ahaa isxaaqe ma ahayn aabihin sidoo kale waxau leeyahay ibn abi xaatim waxau leeyahay sa'altu abya can dabiix aabbahay xaatim ayaa weydiiyey buu yidhi markaasu waxa uu yidhi asaxiixu anahu ismaaciil calayhi salaam sida saxiixa waa nabiy llahi ismaaciil sidoo kale wuxuu leeyahay ibn abi xaatim tafsiirkiisa waxaa laga wariyey inuu yahay ismaaciil saxaabadii caliy bn abi aalib wa cabdullahi ibni cumar wa abu hurayra wa abu dhufayl wa saciid ibni musayib wa saciid ibni jubayr walxasan albasri wa mujaahid washacbi wa maxamed ibni kacbin wa abi jacfar maxamed ibn caliy wa abi saalix kulluhum waxay yidhahdeen say u dhan yihiin addabiixu huwa ismaaciil calayhi salaam ayuu maaragtay ku keenayaa sida maaragtay ay ka soo guurinayaan culummada oo dhan baa laga soo naqlinayaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo keyrkoodba in uu ahaa maaragtay nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam wuxuu weriyey sidoo kale qiso ka dhex dhacday Eh, eh, maaragtay qiso eh, uu werinayo maxamed ibn isxaaq baa wuxuu werinaya maxamed ibni kacbin ayuu wuxuu ka werinaya alquradi annahu xadathahum buu yihi waxa uu yihi waxaan u sheegay buu yihi cumar ibni cabdilcaziz khaliifa rashida cumar ibni cabdilcaziz markuu khaliifada hayey oo imaamka ahaa ayaan u sheegay buu yidhi oo waxaan ku yidhi buu yihi qowluhu tacaala fabasharnaaha biisxaaqa wa min waraa isxaaqa ayaan deliishaday buu yidhi oo waxaan idhi isxaaq lama gowricin ee ninka la gowracay wuxuu ahaa ismaaciil markaasu wuxuu yidhi waxaan ku yihi buu yihi cumar ibni cabdilcaziiz ayaan arrintan u sheegay buy habka aan u deliishaday aayaddii aynu soo sharaxnay ayaan u sheegay buy markaasuu cumar ibni cabdilcaziiz waxa uu yihi ina hada la shay un ma kuntu anduru ilay fiihi wa inii la araahu kamaa qult aniga horta arrintaan ma baarin bu yidhi oo waxa weye si fiican uma baarin oo waxa weye aad iyo aad iskuma mashquulin laakiin aniga waxaan filayaa sidaa aad sheegtay inay inay sax tahayo nabiyullaahi ismaaciil uu yahay ninka la gowracay ee aan la gowricin isxaaq markaasuu wuxuu sameeyey cumar ibn cabdilcaziiz wuxuu sameeyey wuxuu u cidiray nin shaam markaa joogay shaam baa marka la joogaa oo waxa weeye khilaafa raashida weye waa imaamkii muslimiinta cumar bin cabdilcaziiz radia allahu canhu wuxuu u cidiray nin waxa weeye joogay oo yahuud ahaan jiray laakiin islaamay oo islaamnimadiisii hagaagtay oo oo culummadii yahuudda ka mid ahaa oo aad u yaqiinay towraaddii iyo wixii towraad ku qora wuu weydiiyey markii la keenay buu weydiiyey wuxuu yidhi ka waran labadii wiil oo nebiyullaahi ibraahim kan la amray inuu gowraco waa kee markaasuu wuxuu yidhi ismaaciil weeye buu yidhi wallahi ya amiir lmu'miniin amiirkii mu'miniinto waa ismaaciil buu yidhi ninka la yidhi hala gowraco wa ina alyahuuda lataclamu bidalik yahuudna waa og yihiin bu yidhi arrintaa walaakinahum yaxsuduunakum yaxsuduunakum way idin xaasidayaan buu yidhi macshar alcarab carabta ayay xaasidayaane inuu noqdo fadligaa iyo wanaaggaa ayay u diidayaan calaa an yakuna abaakum aladi kana min amri illahi e, fiihi walfadlu aladi dakarahu allahu minhu waxay diidayaan in la yidhaahdo aabihiin ismaaciil ayaa fadligaa iyo sabirkaa iyo wanaaggaa gaaray oo lagu furto ilaahay ku furtay wan eh ayay diidayaane oo ku xaasidayaane ninka la gowracay tawraad bay ku qoran tahay waana og yahuud inuu yahay ismaaciil sidaa daraaddeed marka ayay maaragtay ay samaynayaan buy leannao sababtu waxa weeye iyaga e, isxaaq baa dhalay waxay doonayaan marka fadligii iyo wanaaggii inay isxaaq siiyaan qowlka ayuu keenaya ibnu kahiir raximahullah ayuu soo guurinay marka sidaa daraaddeed halkaa waxay nooga caddaatay xataa yahuuddii baa qiran inuu yahay nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam ee waxa u geynaya xaasidnimo wey way xasdayaan oo waxa weye xaasidnimadooda ayaa aad iyo aada u badnayd oo waxay xaasidayaan inay yidhaahdaan nabiyullaahi ismaaciil buu ahaa ayay ka xaasiday sidoo kale waxa uu yidhi ibn qayim aljawzi raximahullah waxa uu leeyahay wa ama alqowlu biannahu isxaaq fa baatilun wuxuu yidhi in la yidhaahdo isxaaq buu ahaa waa baatil wey biaktar min cishriina wajhan ilaa iyo labaatan adilaa loo keenayaa buu yidhi inay maarata arrintaasi baatil tahay kalaam dheer buu keenay marka uu sheikh lislaam ibnu taymiya uu ka soo guurinayo wuxuu yidhi wa samictu buu yidhi waxaan maqlay buu yidhi sheikhulislaam ibnu taymiya oo odhanaya hada alqowlu inamaa huwa mutlaqa can ahli kitaab nimankii reer bani israa'iil ayaa qowlkan iyo kalaamkan ah inuu ismaaciil ahaa reer bani israiil baa laga keenay inuu isxaaq ahaa reer bani israa'iil baa laga keenay iyaga ayaana arrintan keenay ee waxa weye arrin saxiixa ma aha wey wuxuu yidhi maca annahu baatilun binafsi kitaabihim towraad waxaa ku qoran buu yidhi sida naska tawraad ku qoran inuu kalaamkoodaani baatil yahay oo waxa weeye isxaaq uunan ahayn ee uu ahaa ismaaciil ayaa kutubtoodii ku qoran buy laakiin been bay sheegayaan oo waxa weeye arrintan waa khayaano ay wadaan iyo waxa weeye baatilnimo ay wadaan wey wuxuu yidhi nas binasi kitaabin waxaa ku qoran buu yidhi fa ina fiihi waxaa ku yaal buu yidhi ina allaha amara ibraahim bian yadbaxa ibnahu dikrahu wa fii lafdin waxiidahu ay macnaha inuu nabiyullaahi ibraahim waxaa la amray bay ku qoreen kutubtoodii oo kutubtii hore oo la qorayo towraad iyo ku qoran ilaahay inuu nabiyullaahi ibraahim amray inuu gowraco wiilkiisii uu ku curtay oo curadka ahaa lafdi kale wuxuu ahaa wiilkiisa keliya oo waxiidkaa keligii uu ka haysto inuu gowraco taasina shaki kuma jiro buu yidhi ahli kitaabka iyo dadka muslimiintaaba waxay isku itifaaqsan yihiin oo mutafaqun calayhi oo labaduba qirayaan reer bani israa'iil iyo muslimiintuba inuu nebiyullaahi ibraahim uu ku curtay nebiyullaahi ismaaciil waa la qiraya kutubtoodiina waxaa ku taal bikrow ay bikr waxa macnaha wiilka lagu curto ama waxiidow ilmahaaga keliya oo kuugu horeeya oo keligiis sidaa daraaddeed bay marka waxay leeyihiin saasaa kutubtoodii ku taal buu ka soo guurinayaa sheikh lislaam ibnu taymiya raximahullah marka ismaaciil wuxuu ahaa ilmihii lagu curtay sidaa daraaddeed marka ayay ku caddaynaysaa tawraaddii inay saas ku qoray amaa kutubtan dambo iyagu ay qoreen sababta keentay maxay tahay inay yidhaahdaan isxaaq buu ahaa marka haddayba kutubtoodii saa ku qoran tahay maxaa keenay marka inay yidhaahdaan isxaaq buu ahaa wuxuu leeyahay sheekh islaam ibnu taymiya raximahullah qaar baa waxay ku qoreen dambe kutubtoodii waxaa ku qorayd bay yidhaahdeen waxay ku qoreen idbax ibnaka isxaaq gawra magiciisii bay meesha ku dhigeen oo macnaha bikrahogii iyo waxiidkiiba waxay ku bedeleen isxaaq markaa leannahu weligood bay wax taxriifin jireen yuxarifuuna alkelima can mawaadicih waatuu ilaahay yidhi marka way taxriifiyeen oo meeshii intay ka baabi'iyeen kalaamkii ku qoraa towraad ayay waxay ku bedeleen gawrac wiilkaaga isxaaq sidaa daraaddeed baa marka dadkii dambana ku gadsoomeen oo waxay yidhahdeen waaba tanoo binnas bay ugu qoran tahay kutubtii tawraade inuu yahay isxaaqe haddaba ninka la gowracay isxaaq buu ah kalaamkaana waa baatil weeye iyagu ay la yimaadeen oo beena oo ay meesha ku qorteen weeye ee waxaa ku qoray buu yidhi idbax dikraka wa waxiidaka marka way xaasdiyeen oo arrintan u sameeyeen sharaftaasay diideen oo waxay jeclaysteen inay iyagu ay arrintaani waxa weeye wanaaggaa iyo fadligaa ay gaaraan waxaa kaloo ku caddaynaysa buu yidhi seebay suurtagal u noqon kartaa buu yidhi in la yidhaahdo gawrac isxaaq iyada oo loogu bishaareeyey oo malaa'igtii markii ay tidhi qaaluu laa takaf innaa ursilnaa ilaa qowmi luudin markay yidhaahdeen ha cabsanin nabiyullaahi ibraahim bay la hadleen ha cabsanin bay yidhaahdeen waxaa naloo soo diray reer qowmu luud wa imra'atuhu qaa'imatun fadaxikat fabasharnaaha biisxaaqa wa min waraa isxaaqa yacquub wuxuu yidhi laa shaka buu waa arrintaasi suurtagal ma ah buu yidhi sheekh islaam ibnu taymiya in la yidhaahdo isxaaq ilmuhu dhali doonaa oo saaro loogu bishaareeyo inuu kuu joogi doono ilmana kuu dhali doono oo waxa weeye uu ilmo dhali doono adigana isxaaq markaa dheshid uu yacquub sii dhali doono haddina la yidhaahdo gawrac haddaba arrintaasi waxa weeye arrin waxa weye iska hor imaanaysa weeye markaa sidaa daraaddeed ayaa halkaa waxaa ka caddaatay ayuu leeyahay sheikh islaam ibnu taymiya inuu ahaa nabiyullaahi ismaaciil ee iyagu ay taxriifiyeen oo kutubtoodii ku qoreen wuxuu ahaa waxaa la yidhi idbax ibnaka isxaaq iyagaa marka bedelay ee maahe ma aha arrintu arrin saxiixa oo waxa weye kutubtoodii ku qoray ma aha wey wayadullu calayhi aydan waxaa kaloo kutufaya ayuu yidhi sheikh islam ibnu taymiya ilaahay waxa uu caddeeyey markii uu ilaahay sheegay qisadii ibraahim iyo wiilkiisii gawricii la gowracay uma qaala bacda dalika wabasharnaahu biisxaaqa nabiyi min asaalixiin ilahay aayaddii markuu soo sheegay wafadaynaahu bidilcin cadiim ina hada lahuwa albalaau lcadiim ilaa aakhir alaayaat aakirka ugu dambeeyey markii nabiyullaahi ismaaciil qisadiisii la dhameeyey fii suurati wasaafaat ayuu ilahay haddana wuxuu ku dabaxiro waxa uu yidhi wabasharnaahu biisxaaqa nabiya min asaalixiin kabacdi baa haddana loogu bishaareeyey marka wuxuu leeyahay fahadihi bishaaratu min allah ayuu leeyahay sheikh islam ibnu taymiya lahu shukran calaa sabrihi calaa ma ma umira bih wa hada daahiru jidda ana almubashiru bihi hayr alawal waxay kutusaysaa marka qowlkaani oo aayadahani ay kutusayaan maadaama laga soo sheekeeyey nabiyullaahi ismaaciil gawriciisii oo uu isdhiibay oo u ogolaaday aayadihii aynu soo sharaxnay markii uu isdhiibay oo ogolaaday oo lagu furtay wankii oo ilaahay qisadoodii dhameeyey ayuu markaa haddana ilaahay wuxuu yidhi wabasharnaahu biisxaaq isxaaq baan ugu bishaarayna haddana nebiyan oo nebi ah min asaalixiina saalixiinta ka mid wuxuu leeyahay marka sheikh islam ibnu temiya arrintaasi waxay ahayd shukran lilah markuu ilaahay u bishaareeyey markuu ilaahay u sabray oo hogaansamay isaga iyo wiilkiisiiba oo ayaa ilaahay ku abaalmariyey markaa in loogu bishaareeyey haddana saarana wiil bay kuu dhalaysaa oo wiil kalaa kuu dhalanaya ayaa loogu bishaareeyey markaa marka waxa weeye halkaa waxaa ka cad kan hadda loogu bishaaraynayo iyo kii markii hore la yidhi gawra waa kala laba weyn leanno qisadii waa isla socotaa waa aayado isku xiga markii hore gawrac baa la yidhi markuu hogaansamay ayaa la yidhi abaalmarinteedii wiil kalaa lagu siinaya haddana oo waxa weye lagugu bishaareey waxaa kaloo kutusaysa haddana daliilu ah inuu yahay adiladan ku dhex jirnaa caddaynaysa inay isxaaq waxa weye ninka la gowracay uusan ahayn ee yahay ninka la gowracay ismaaciil calayhi salaam waxa uu yihi shiku raximahullah falaa rayba buu yidhi ana dabiic kaana bimaka waxaa cad buu yidhi oo ahlu kitaabka iyo meel walba kulli laysku itifaaqsan yahay nebiyullaahi ibraahim markuu wiilkiisa gowracayey wiilkaasi inuu maka lagu gowracay oo lagu fartay wankii ay caddaato adila ku sugnaatay wankiina geesihiisii wili yaaliin maaragtay ay xaramka yileen sidaa daraaddeed ayaa waxa weeye hadyiga iyo xoolaha la gowracayo maalinta udxiyada lagu gowracaa maka hadday marka arrintaani ahaan lahayd maaragtay eh, maka hadday ah, ahaan lahayd sham oo isxaaq ahaan lahayd hadda sham bay ahaan lahayd leannahu isxaaq maka ma imaanin ilaa waxa weeye isagoo weyn inuu soo xajiye mooye oo nebiyehe waxa weeye markuu yaraa ninka maka ku koray oo maka la geeyey waa nabiyullaahi ismaaciil wey waa kan waxa weeye bayna safa walmarwa sacyigii hooyadii markay ordaysay waa iyada laga soo qaatay iyo waxa weye halkaas neefkaa la gowracayo udxiyada la qalayana waxay ka timid dabxigii nabiyullahi ismaaciil tadkiiran lisha'ni ismaaciil wowmi iyadoo la xusuusanayo arrintii waxa weeye nabiyullahi ismaaciil iyo hooyadii iyo wanaaggii ayaa la xusuusanaya sidaa daraaddeed marka ayay kuu caddaynaysaa inay waxa weeye arrintoodaani ayna waxba ka jirin oo waxa weye ninka la yidhi hala gowraco uu ahaa nabiyullaahi ibra nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam marka wuxuu yihi shiku raximahullah wamacluum buu yihi ana ismaaciil wa umuhu huma ladani kana bimaka duna isxaaq um isxaaq iyo hooyadii sham bay joogeen oo ardu sham ayay joogeen laakiin ninka waxa weeye maka ku koray oo maka joogay waa nabiyullaahi ismaaciil iyo hooyadii wey waxaa kaloo kutusaya buu yihi ilaahay waxa uu ku magacaabay sama dabiixa xaliiman wbasharnaahu bigulaamin xaliim ayuu yihi ilaahay falama balaga macahu sacy marka ninka xaliimka lagu magacaabay dulqaad badanaha waxa weeye waa nabiyullaahi ismaaciil wey laakiin nabiyullaahi isxaaq ilaahay wuxuu ku magacaabay caliim maaragtay wabasharuuhu bigulaamin caliim ayuu yihi ilaahay nabiyullahi isxaaq markii laga hadlayey haddaba sidaa daraaddeed sida saxiixa waxa weeye buu leeyahay sheikh islam ibnu taymiya raximahullah nabiyullaahi isxaaqna waa ninkaa cilmiga badan cilmiga lagu tilmaamay oo saaro loogu bishaareeyey nabiyullaahi ismaaciilna waxaa lagu tilmaamay xaliim ee dulqaad badane mana jiro liannahu laa axlama minman aslama nafsahu lidembi daacatan lirabbi qof ka dulqaad badan ma jiro qof la yidhi waa lagu gowracayaa oo ogolaaday oo ilaahay dartii isku dhiibay ma jiro wey sidaa daraaddeed marka ayaa halkaa ka caddaatay inuu yahay nabiyullahi ismaaciil waxaa kaloo kutusaya buu oo sii caddaynaya ilaahayga subxaana qaadirka ahaa sunankiisa kowniga ah waxay noqotay dadka basharka caadiga ah, ilmaha curadkaa ah inay jeclaadaan oo ilmaha curadkaa ah ayay aad iyo aada u jecel yihiin marka nabiyullaahi ibraahim markii ilmihii la siiyey curadka ahaa oo waxa weeye uu ismaaciil curad looga dhigay ayuu jeclaaday oo waxa weye waaridka dhan bayna ku abuuranta ilaahayna waxa uu ka dhigtay nabiyullahi ibraahim khaliil sidaa daraaddeed baa loo imtixaamay oo waxaa lagu imtixaamay in waxa weeye maadaama qalbigiisii qeyb ka mid a ah ay wiilkaa raacday ayaa imtixaan lagaga dhigay oo lagu imtixaamay laakiin ninkii oo ilma oo laba wiil leh haddii la yidhahdo mid gawra waa ka fududahay markii hal ilmo uu haysto oo la yidhahdo halka ilmo gawra hal wiil baa haysatay oo lagu yidhi gawrac ama laba wiil baa haysataa adoo laba wiil leh oo mid lagu yidhi gawrac baa fudud labaduba waa dhib weeye oo ilaahay naguma keeno laakiin waxa weeye waxaa fudud ma aragtay midka markaad labadeed sidaa daraaddeed ba marka waxay kutusaysaa buu yidhi ilaahay waxa uu ka sifeeyey qalbigiisii xubbigii iyo waxa weeye kalgacaylkii uu u leexday inuu waxa weeye nabiyullahi ibraahim uu jeclaado maaragtay ilmihii liannahu ilaahay waxa uu doonayey nabiyullaahi ibraahim inuu noqdo nebi maaragtay ilaahay uu doortay oo waxa weeye khaliil uu ka dhigtay cid kale inuu jeclaado lama rabo waa inuu noqdaa khaalisan lilaahi caza wajal qalbigiisa inuu cid kale ku xirmo looma baahno wey waxaa kaloo kutusaya sida maaragtay ibnu kathiir uu keenay Eh, marka wuxuu yihi qowlkaa shekh islam ibn taymiya intaynu ka gudbin wuxuu yihi wa kanat maxabat ullahi acdama cindahu min maxabat lwelad sidaa daraaddeed ayuu u hogaansamay marka amarka ilaahay ibraahim sababta uu ugu hoggaansamay marka amarka ilaahay waxa weeye leannahu ilaahay ayuu cid walba ka jeclaa marka in la yidhaahdo wiilkaaga gawra ilaahay baa kala wey marka amarka ilaahay ma diidayo amarkii ilaahay buu marka u hoggaansamayey markuu amarkii ilaahay u hoggaansamayey fa nusikha alamru amarkii baa markaa la nasakho waxaa la yidhi ka joog marka wa fudiya dabiixu dabiixii ilmihii la gowrici lahaana ilaahay waxa uu ku furtay maaragtay wankaa wa sadaqa alkhaliilu alru'ya nabiyullaahi ibraahimna waa hoggaansamay oo waxa weeye waa ka run sheegay ru'yadiisii iyo waxa weye wuxuu ku riyooday oo waxyaga lagu tusay wa xasala muraadu rabb arrintii ilaahay uu doonayena way timid oo xaasil bay noqotay leanna sababtu waxa weeye hadduu mar hoggaansamay wax kale loogama baahno wey inuu hoggaansamo ayay ahayd wey kalaamkaa marka waxaa ka helaysaa qofkii doonaya inuu raajixo oo waxa weeye uu soo guuriyey ibnu qayim jawzi raximahullah fi zaad almacaad majalada koowaad ayaa maarata ka helaysa waxaa kale oo kutusaya xadiidkii ibnu kathiir uu keenay raximahullah oo waxa weye imaamu axmed uu weriyey nebigu wuxuu yidhi xadiiskii aanu soo sharaxayna markii weynu wey xaramka markuu galay beytka kacbada markuu galay maalintii fatxi maka ayuu wuxuu arkay labadii gees oo waxa weeye wanka oo suran meeshii markaasuu waxa weeye wuxuu yidhi markuu ka soo baxay gudihii markuu ku tukaday buu ilaaway inuu amro in la daboolo oo wax la saaro si uuna dadka ku tukanaya meesha u mashquulin leanna inuu qofku wax ku mashquulo looma baahna markuu salaada ku jiro wax naftaada jiidanaya lama rabo sidaa daraaddeed buu markaa waxau yidhi inii kuntu ra'aytu qarnay alkabshi xiina dakaltu lbayt fanasiitu an aamuruka an tukhamirahuma waxaan ilaawey buu yidhi inaan ku amro inaad dabooshid labadii gees oo wanka ayaan ku arkay buu yidhi oo kacbada suran waa xijriga meesha kacbada weyi ayaan ku arkay buu yidhi dabool buu yidhi marka oo mara saar leannahu ma haboona buu yidhi فإنه لا ينبغي an yakuna fi البيت shayun yashgalu lmusalli macnaha wax qofka tukanaya mashquulinaya looma baana inay qiblada ka xigaane dabool buu yidhi oo waxa weeye arrinta halkaa ku dabool waxa weeye mara iyo dusha ka saaray imaam axmed baa weriya xadiis saxiixa waxa halkaa marka kaaga caddaatay inuu yahay nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam daliil bay bautaa ibnu kathiir wuxuu yidhi wa haada waxdahu daliilun calى ana dabiix ismaaciil lannahu kaana huwa almuqiimu bimaka wuxuu yidhi xadiidkaa keliya ayaa caddaynaya buu yidhi oo daliil u ah oo ay ku caddahay inuu ahaa ninka la gowracay nebiyullaahi ismaaciil sababtu maxay tahay nabiyullaahi ismaaciil iyo hooyadii labadooda un baa deganaa maka laakiin nabiyullaahi isxaaq iyo hooyadii sham bay deganaayeen shaqana kuma lahayn dhulkan waxa weye maka marka sidaa daraaddeed ayay ku caddaynaysaa markaa inuu ahaa wuxuu yidhi wa isxaaq laa naclamu annahu qadimaha fi xaali sikiri macnaha ma ogin buu yidhi daliil uma hayno wax taariikhoo ku sugnaadayna ma jirto nabiyullaahi isxaaq inuu maka yimid intii uu yaraa marka waxa weeye ninkuu ilaaha ilaahay markuu nebiyullaahi maaragtay ibraahim uu lahaa rabbanaa inii askantu min duriyati biwaadin gayri di zarcin waxaa loo jeeday oo caddaatay oo soo caddaynay nabiyullaahi ismaaciil iyo waxa weeye hooyadii sidaa daraaddeed marka mar haddii nabiyullaahi ismaaciil iyo hooyadii ay maka deganaayeen oo waxa weeye aynan marnaba nabiyullaahi isxaaq iyo hooyadii aynan maka imaanin halkaa waxaa ka caddaatay marka inuu yahay ninka la gowracay oo gawraca la amrayey leanno gawracaani meesha uu ka dhacay wuxuu ahaa maka marka sidaa daraaddeed ninka la gowracay oo arrintaani ku dhacday waa nabiyullaahi isxaaq nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam wey ee ma aha nabiyullaahi isxaaq sidaa daraaddeed marka ayay culummadu intooda badan salafkii oo dhan saxaabadii iyo taabiciintii iyo kayrkoodba kulligood waxay u badan yihiin oo waxa weye ay ku caddahay inuu ahaa nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam way jiraan axaadiis daciifa oo ku sugnaatay oo oo sugaysa laakiin axaadiistaasi waa daciif sida xadiidkii maaragtay nebiga inuu nini ku yiri maaragtay yabna dabixatayni macnaha wi wiilkii labadii la gowracay wiilkoodiyo waxa uu ka wadaa baa la yidhi marka nabiyullaahi ismaaciil iyo nebiga aabihi leannahu qisaa jirta ahlu taarikhu ay wariyaan oo nebiga aabihi nebi maxamed alayh salat slam aabihii inuu waxa weeye uu maaragtay eh, eh, aabihi uu sharaf galay oo waxa weeye intuu maaragtay xoolo iyo wax u diray inuu maaragtay markuu soo noqo la waayey uu maaragtay salaamyadii iyo uu ballan ka qaaday u yidhi haddaad ii soo celisaan waan idii gawracaya isaga gawracaya kabacdi markaa markii uu yimid geel lagu furtay oo waxa weye markii la helay injeel lagu furtay marka waxa weye axaadiiskaasna waxa weye culummadu waa daciifiyeen waxa weye xadiis sugan ma aha laakiin waxa weye aqwaasha culummada iyo sida waxa weeye eh, ay kusu eh, culummadoo dhan ku soo aroorinayaan adiladaa faraha badan oo aynu sheegnayna ay kutusayso waxaa halkaa qodobka inooga caddaaday nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam weeye ninka la gowracay ee ma aha nebiyullaahi isxaaq yahuudduna waxay u sameeyeen arrintan xaasidnimo ay xaasidayaan inay waxa weeye nebiyullaahi ay yidhaahdaan nebiyullaahi isxaaq ismaaciil buu ahaa marka arrintan xaasidnimay ka tahaye ma aha leanna waa intaynu soo marnay qowlkii ninkii yahuudda ahaa oo islaamay oo culammadooda ka mid ahaa cumar ibn cabdilcaziiz inuu ku leeyahay yahuuddu waa og tahay arrintaa laakiin xaasidnimay u samaynayaan oo waxa weeye waxay xasdayaan macshar alcarab ayay idin diidayaan oo idi xasdayaan fadliga iyo wanaagga ilaahay uu siiyey nebiyullahi maaragtay ismaaciil oo aabihiin ahaa sidaa daraaddeed marka halkaa ayaynu marka inooga caddaatay inuu ahaa nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam halkaa marka ayaan ku joojinaynaa qeybta labaadna hadhow waynu dib baynu u gudbi doonaa haddii rabbi idmo laakiin hadda qeybta halkaasaan ku joojinaynaa oo qisadu way dheer tahay laba qaybood baan ka dhigaynaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin